المصطفى صلى الله عليه وسلم في جلسته الرابعة في ليلة الرابع والعشرين من شهر المحرم عام 1437 للهجرة النبوية ضمن سلسلة دروس الحديث المصطفى ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى من كتاب الأربعين النووية وانتهاء بالسنن والصياحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه جواد كريم وبالإجابة جدير أما بعد وعشركي أفراد عشردي كتابك اللباد وها كتاب بدء jamcu annihaaya fii badi khayri wagaaya oo loo yaqaano matn ibn abi jamra waa fadhiga afraad ee kitaabkaas labaad ee barnaamijka aan ugu magadarnay magac darnay barnaamij mutuuni xadiidi mustafa barnaamijka magaciisa waa noocaas xadiiska axaadiista nabiga sal allahu aleyh waali waslem mutuuntiisa in la maro ayuu barnaamijka ku magacaaban yahay marka waa kitaabkii labaad waana habeenkii afraad oo ku beegan afar iyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol soddon iyo toddobada hijrada nabigeena caleyhi afdal asalaatu aska tasliim waxaan ka bilaabaynaa insha allah casa wajal meeshaan ku istaagnay habeen hore habeenkii usbuuci hore ahaa laakiin intaanan kaa u gudbin waxaan ku laabanayaa dib ugu laabanaya xadiidka xadiidka konton iyo sideedaad can ibni cabaasin radia allahu tacala canhuma can الnabiyi slى اllahu عalayh waslm qaal ma alcamalu fi ayaami afضla minha fi hadihi qaluu wala ljihaadu qaala wala ljihaadu ila rajulu kharaja yukhaatiru binafsihi wamaalihi falam yarjic bishay xadiidkii isaga ah ayaan issaaraynaa in sha allah caza wajal waxyaaba yaroo ku jirna waan ishaaraynaa can ibni cabaasin waxaa laga weri radia allahu tacaala canhuma can inabiy nabigu wuxuu ka wari ibni cabaas sala allahu calayhi wasalama qaala nabigeena inuu yidhi mal camalu camal oo fii ayaamin maalmo la qabto afdala midka fadli badan ma ahaanin minhaa iyada fii haadihi tanayto qaaluu waxay yidhahdeen wala ljihaadu xitaa jihaadba qaala nabigan wuxuu yihi sala allahu aleyh waali wasalam wala ljihaadu xitaa jihaadka ilaa rajulu nin oo kharaja baxay yukhaatiru isagoo khatargelinaayo binafsihi naftiisa khatargelinaayo iyo wa maalihi maalkiisa khatargelinaayo oo falam yarjic bishayin waxna aan la soo laabanin xadiidka marka inaan ku laabana qodob ayaa keeni qodobka keena waxa weeyaan riwaayaadka alimaam alimaam albukhaari caleyh raxmat ullah saxiixiisa lagaga wariyey kushmihiin ninka la yidhaahdo ayaa laba riwaayadood baa laga wariyaa kariima bintu axmed oo muxuu ahaa min ruwaat saxiixi imaam bukhaari ka mid ahaa ka ahayd ayaa si u warisay raggi kale oo kushmihiini ka wariyeenna ayna sibay u wariyeen marka riwaayadan meesha noogu taalla waa calaa riwaayat alakar kariima riwaayadeedii ma ahan riwaayada ayada marka ishkaal wuxuu kaga jiraa ishaarada iyo tilmaamta la tilmaamaa cashrigan ma cashri dilxija loola qastaya oo muhimadda iyo fadliga iyo acmaashan wax walba laga hormarina muxuu aha qabashadeeda ma tobankaas cishri dilxija oo kow ilaa tobanka mise waxaa weeyaan waa saddexda maalmood oo hilbowradka loo yaqaano oo ayaama tashriiqa loo yaqaano haddii aan marno riwaayada karima binti axmed waxay noqonaysaa in ay tahay maqsuudka inay maqsuudka tahay ayaamu tashriiq haddii riwaayadan caamka la marana ayna runtii u muuqata sida imaam albukhaari caleyh raxmat ullah uu tabwiibiyana ayadna wuxuu waxaa weeyaan xadiidku wuxuu tusayaa iyo fadliga uu sheegaayo wuxuu ku qotomaa saddexda maalmood oo loo yaqaano alayaam aw ayaam atashriiq ayaam atashriiq loo yaqaano marka labada marka istisaarba insha allah casa wajal waan istisaari oo ah tan kariima iyo tan waxaa weeyaan aarka riwaayadda muxuuah bukhaariga aarkiisa kushmiin rag ka wariyey aarkooda ayaan muxuah labada istisaaraya waxaa kaloo ku jirta ayadna in la baraarujiyo maadaan meesha ku jirta laba macnoba o ihtimaalaysaa inay ma xijaaziyad noqoto ay ixtimaalaysaa inay ma tamiimiye noqotona ay ixtimaalaysaa ma xijaaziya waa taqanaan oo tacmalu camala laysa tarfacu lisma wa alkhabar haddii ay ma tamiimiye noqotona camal ma laha oo waxaa camalkii mubtaduu noqonayaa afdalkiina khabarkiiu noqonaya haddii ay maada xijaaziye noqotona waxaa weeyaan camalki wuxuu noqonayaa isimkii maadi ayuu noqonayaa afdalna wuxuu noqonayaa khabarkeedii ayadna taas waa muhiim in la ogaado marka hal qodob aan marno si ay mxuu ah taxayur usan u dhicin sida ku qoranna ah riwaayaad kale ayaa jira oo maalan oo ah malcamalu fii ayaami alcashri afdal minha fii hadihi waa kariimasaa warisay hadda waxaa idin qoran malcamalu fii ayaamin afdal minha fii hadihi waa aarkasay mareen inta badan laakiin kariima waxay leedahay riwaayad ay warisay malcamalu fii ayaami alcashri afdal minha fii hadihi marka waxaan fasiraynaa tan qoran insha allah casa wajal wax culaysna maahan dabcan wax aad u fudud yaanan la culsaysan insha allah casa wajal can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhuma can inabiy nabigu wuxuu ka wariyay sala allahu aleyh waali wasalam qaala wuxuu yidhi ibni cabaas ma alcamalu camal weliba tafsiirkeena wuxuu ku qatoma hadda insha allah caza wajal inay maada xijaaziya tahay oo tacmalu camala leysa inay tahay ayuu ku qatomaa weyaan malcamalu camal oo fii ayaamin maalmo la qabta afdala midka fadli badan ma ahanin minhaa iyada damiirkaas wuxuu noqonayaa ayaamtaas camalka dhexdhacay qurbadaas dhacaysa ayuu unoqonayaa damiirkaas minhaa iyada fii haadihi ayaamahanayto ayaamahanayto camal la qabto oo ka fadli badan acmaasha ayada lama arka weyaan macnaheeda noocaas weyaan camal la qabto oo fadli lah oo maalmo kaloo la qabto oo camalka ayaamahan tobanka ah la qabto ka fadli badan lama arka weyaan qaaluu wala ljihaadu macna waa iska cadika asaga ishkaal ma lah laakiin inta ishkaal kala waa inta ayada ah macnaha kale marka haddii aan idhaahdo aan dhahno malcamalu fii ayaami alcashri afdal minha fii haadihi oo haadihidaas ay noqoto ayaama tashriiqa maxay noqonaysaa marka saddex weji ayaa macnahu noqon karo ayaama tashriiqaas fadliga lagu sheega saddex shay ku kasban kartaa ilan adilada taqriiban waxay u badan tahay in tobankaas maalmood wax maalin ah oo ka fadli badan aan la arkin layaaliga markii habeenada la tago cashar alawaakhir ayaa habeenada lala tartasiiyaa leylat اlqadri baa ku jirta wamaa ilaa dalika fadli badanna wa leylat اlqadr alatii hiya khayru min alf shahrin laakiin ayaam marka la yidhaha ayaam la fadli lama arko marka ayaantan dambagadaal laga soo raacina xaggey ka timid imaam bukhaarina uu tabwiibiyey caleyh raxmat ullah saddex macno ayaa taqriiban lala aadaa kan koobaad mujaawarada tobankan fadliga badan oo wanaagga badan ayay saddexdan maalmood jiraan la tahay mujaawaradana wax walba ay ku fadli bataan wax badan baa mujaawarada ah fadli ku qaato wa kalbuhum baasidun diraacihi bilwasiid raggii muxuu ah, asxaab alkaafigi eygoodii ay odogsoontii wuxuu yahay mujaawaradaas iyo la ayuu qiimo ku yeeshay oo lagu sheegay in qur-aanka lagu sheego ilaa muxuu ahaay an taquuma saaca qur-aanka lagu sheega uu ku mutay tan koobaad taas weyaan tan labaad isdhexgelayaan oo tobanka waxaa ka mid ah alyowm alcaashir oo sina muxuu ugu mid ah muxuu ah cashir tobankii sina ugu mid ah hilbooradkii ayaamihii ugu mid ah taas waa tan labaad tan saddexaad yaqacu fii ayaami ahalaa ayaam atashriiq acmaal afdal minha fii hayriha altakbiiru wاdducaau wاdikru afdalu minha fii hayriha oo saddexdaas maalmood ayaamu tashriiq ah ayaamu minan ayaamu aklin wa shurbin wa dikrin lilahi caza wajal sooma ahayn maadaama ay sidaa tahay ayaamahaas camalka dhaca wuu ka fadli badan yahay ayaamihii kale saddexdaa macnaba waa la sheega laakiin sida waadixa u muuqata xadiidka maqsuudkiisa marka la fiiriyo iyo fadliga la sheega waxaa weeyaan waa tobanka dilxij wey biidn اllahi caza wajal intaa markaa looga gudbo alxadiid alwaxid wasituun xadiidka kow iyo lixdanaad can cabdillaahi bni camrin radia allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn camr ibnu caasi wayaan radia allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi cbdullahi bni camr qaala liya nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waalih wasalam alam uhbar miyaanan lii sheegin cabdullaahiyow annaka adiga taquumu inaad istaagto alleyla habeenkiio dhan inaad istaagso liima sheegin wtasuuma aad soontidna watasuumu aad soomaysid cafwan annahaara maalintiio dhanna aad soontid soo liima sheegin qultu waxaan dhahay innii aniga haddii aan cabdulaahi ahay afcalu daalika arrinkaa waan sameeya nabi allow qaala wuxuu yidhi fa innaka adiga idaa facalta haddii aad samayso daalika arrinka asaga haddii aad samayso hajamat waxaa gurta waxaa gurta caynuka ishaada ayaa gurta oo ilgo badan baa kugu dhaca oo indhihii baa rafaado wa nafihat nafsuka naftaadana way dhiboonaysaa kallat wa tacibat naftaadana dhibaato badan baa soo gaarayso haddii aad habeenkii oo dhanna taagnaato maalintii oo dhan aad soonnaato oo indhahaaga guri inaad indhabeesha halisa inaad rafaato ay u badan tahay naftaadina tabartaa ka dhacaysa waa tabarbeeri sidaa awgeed ha yeelin weeyaan wa ina linafsika naftaadana waxaa u sugnaatay calayka adiga dushaada waxaa ugu sugnaatay xaqan xaq baa ugu sugnaatay weyaan waliahlik ahalkaadana waxaa u sugnaatay calayka adiga dushaada xaqan xaq baa ugu sugnaatay ee fa sum cabdullaahiyow som wa afir maalmaha qaarna afur wa qum habeenkii qayb ka mid a istaag oo qiyaamoleyl tuka nam habeenkiina qayb ka mid a saaxa saasuu nabigana kula dardaarmay calayhi afdal salaat waska tasliim cabdulahi bn camr ibn caasi radia allahu tacala canhuma xadiidkan marka asal wuxuu yahay qofka muminka ah inuu muxuu ahaay yakuunu cala alwasat dhexdhexaad inuu ahaado oo abciga ilaahay uu khalqay bini aadamka inuu hurdo waa shay jibilli ah oo ku abuuran oo haddii hurdo la waayo caafimaad lama helaayo bini aadamkana wuu daciifaya inuu wax cuna ood soonaanin daa'iman waa jibilli ku abuuran oo basharka abiicadiisa arintaydu ka abuuran inuu qofka muxuu ahaa istaagnaado inuu muxuu ahaa saaxdo inuu muxuuaha wax cuno inuu nasto inuu muxuu ahaa mar wahaakada waa basharka inuu saas ahaada waa wax ilahay ku khalqay abiicadda iyada marka diinta ilahay markii la keenay abiicadaas iyada way ilaalisay raacad muraacaad qawiya jiddan marka wax alla ama cibaado kasta oo firada ayada iyo abiicadda ayada muxuuha khilaafayso diinteenna way diiday nabigeenna caleyhi afdal salaatu tasliim wuxuu yidhi ma habboona xadiidkan fawaaidda laga qaadana waxaa ka mid ah in qofka muminka ah hadduu camal wanaagsan inuu qabto inuu damca ay u bannaan tahay haddii uu iskaga shakinaynin inuu tustutus iyo waxyaabahaas uusan gelin inuu yihah waxaas ayaan qaban doonaa inuu yihahdo khayr ah. si looga daydo si dadka ay muxuu ahaa u dhiirigeliyo si isaga laftarkiisa muxuu ah la yihah war wixii aad waatir waxaan qabanaya aawey la yihahdo haakada dhibaato inay ku sugnayn imaam bukhaari eh, eh, alimaam xaafid bin xajar ayaa fawaaiddaa soo aroorina kadalika ninka imaam muslimiinka ah ama mas-uulka ah atafaqud liraciyatihi shacabkiisa inuu dhanka adduunka bas maahane xitaa diin ahaan inuu warqaba ood ka warhay nin walba wuxuu samayna in diintii uu muxuu ah ka tarabaxay ood quluwi sameeyey inuu diintii muxuu aha meesheedii uu jooga inuu kadib dhacay inuu ka warhay ayadna xuquuqda raciyada ay ku leeda imaamka ay ka mid tahay kadalika waxyaabaha waajibaadka iyo sunanta haddii ay isgarab galaan oo ay meel iskugu yimaadaan sunanta ayaa waxaa la waxaa weeyaan qofka muminka ah in lagu booriyo inuu shayga cibaadada laazimo nabigana sal allahu aleh waalih wasalam wuxuu leeyahay wuu u sheegayaa saas yeel oo soon oo afur oo hurud oo mxua tuka wamaa ilaa dalik saas uu sheegaya in lagu booriyo iyadna in ay arrin loo baahan ya tahay ayaa laga qaadanaya xadidka xadiidka lixdan iyo labaad can jaabir bni cabdillahi radi allahu tacala canhuma qala wuxuu yihi jaabir kaana rasuulu llahi sala allahu alay waslam rsulka alle wuxuu ahaa yucalimunaa midna bara alistikhaaraa khayr miir alab istikhaarada waa khayrka oo laguu miira ood alabto ilahay inuu khayrka kuu sooco ood sharta iyo xumaanta iyo shubahda kaaga socod khayrkii oo soocan oo saafi oo nadiif uu ku siiya ayaa istikhaara la yihahdaa alistikhaaraa kaana wuxuu ahay rasuululahi rasuulka al sala allahu aleh ali wasalam yucalimunaa midna bara alistikhaaraa khayr miir dalabka fi lumuuri arimaha ayuu mxuu ahaa na bari jiray fi lumuuri umuuraha ama arrimaha dhammaantood kamaa yucallimuna siduu noo bara asuurata suuradda oo min alqur'aani qur-aanka suuradda siduu noo bara ayaan ilaahay in khayrka uu noo miira inaan ka dalabna iyo ariiqadii aan u dalbi lahayna ayuu nabiga na bari jiray calayhi afdal salaatu waska tasliim yaquulu kadib nabiga wuxuu dhihi jiray kamaa yucallimuna suura dhanka layskaga shabaha xaggay tahay weyaan waju tashbiiha waxaa weeyaan ihtimaamka iyo alfaada iyo sifada iyo mxuah xoogga la saara dhankaas ayaa laskaga shabahaya ee suurad ahaan ma ahan weyaan ee dhanka laskaga shabaha waa dhanka murugta uu nabig iska saari jire alai slat slam iyo waxaa weeye alfaadda istikaarada siduu nabigu u bari jiray saxabada nabig alai slat slam iyo muhiimadda uu saari jiray sida suuradda eh, muhiimad loo saaro oo alfaadeeda loo suga ayaa ayadna nabiga uu sugi jiray alah slat slam istikaarada alfaadeeda inay saxaabada sugaan uu bari jiray dhankaasu ka shabahaya w iskaga shabahaya yaquulu wuxuu leeyahay idaa hama axadukum midkiin hadduu damca damac hadduu kaga soo dhaca ood qalbiga ku qabta falyarkac rukuuca rakcatayn laba rukuuc rukuuca weeyaan oo laba ragcadood tukada oo min hayri alfariidati aanan arad ahayn farad aanan ahayn hamigaas ibnu abi jamra almusanif cabdillahi ibn abi jamra alasdi wuxuu leeyahay kitaab la bahjat nufuus bahjat nufuuskan wuxuu ku sharxayaa axaadiista mukhtasar saxiix imaam bukhaari ayuu ku sharxayaa waa kitaab ilaa shan mujalad taqriiban ah oo runtii aad u qiimo badan alxaafid ibn xajar caleyh raxmat ullah in badan oo ka mid ahna wuu ka naqliya markuu sharxaya bukhaariga wuu ka qaataa bahjid nufuuska in badan buu kaga soo qaataa qaala ibn abi jamra saasuu dhahaa caleyh raxmat ullah wa xafid ibn xajar marka ibn abi jamra ee wuxuu le hamigaas waa maraatib khuuuruhu cala alqalbi maraatib martabada koobaad wuxuu le waa alhamu martabada koobaad waa hami eh, martabada labaan wuxuu le allama lama ayaa la yidhaha laam miim iyo iyo mxuu ahaa eh, taa marbuua lama tan saddexaad alkhara saddexdaas qaybood alhama wallama waalkhara waxyaabaha qalbiga ku soo dhaca weeyaan inta ayaga qofka looba qabana u leey caleyh raxmat ullah qaybta saddex qaybta kale waxaa weeyaan waxaa weeyaan alniyatu niyada iyo tan labaad aliraadatu iyo alcasmu waxaa weeyaan waa inaad niyada wax ku qabato kadibna wixii aad doontid kadibna aad go'aansatid ta ayada waa laysu qaban ayuu leeya caleyh raxmatullah marka maraatibta qalbiga wax kusoo dhaca wuxuu qaybiyo hamiga ah lixdaas qaybood oo ah alhima allama alkhatra oo lisu haysanin suu asaga sheegay caleyh raxmatullah iyo anniya iyo aliraada iyo oo doonitaan ah iyo tan u dambaysoo ah alcasmu oo ayada laysu qabanay saasuu u kala qaybi wey waana noo soo hormartay qofka wuxuu hamiyo wain hama bixasanatin baabkaasuu noo soo hormara waxaa iyo wixii ku jirayba wuxuu leeyahy marka qofka hadduu hamiyo inuu rukuuca laba ragcadood fii hayri alfariida uma liyaqul ha yidhaahdo allaahuma allahyow inii aniga astakhiiruka waan kaa khayr miir dalba bicilmika cilmigaadaan kaaga khayr miir dalba waastaqdiruka waan kaa awood dalbayaa biqudratika awooddaada fainaka wastaqdiruka waan kaa qudradalaya biqudratika qudradaada waasaluka waan ku weydiisanaya kugu weydiisanaya min fadlika fadligaadaan kaa weydiisanaya alcaiim ee weynaa waasaluka waan ku weydiisanaya min fadlika aan kaa weydiisanaya alcaiimi ee weyn fainaka adiga allahayow taqdiru waad awoodaa walaa aqdiru aniga awood malihi wa taclamu adiga aqoon ayaad leedahay oo muxiia bikulli shay walaa aclamu anigana aqoon malihi wa anta adigana calaamu اlguyuub ayb wax alla wix maqanoo dhan shar iyo khayr oo dhanna adiga kii u aqoonta badnaa ayaa tahay weyaan anna waxaan nahay addoon aanan cilmiga aanan mxuu ahaa aan cilmi lahayn ilaa wixii aad isaysa mooyane subxaanaka laa cilma lana ilaa maa callamtana inaka anta alcaliim alxakiim allahuma allah in kunta haddii aad tahay taclow mid ogsoon ana hada alamra amarkan oon ku socdo inaan qabto oon u dhaqaaqa aan rabo khayrun inuu khayr i yahay liya aniga fii diinii ani diintayda iyo wa macaashii noloshayda adduun iyo wa caaqibatu amrii amarkayga ciribtiisa dambe aw qaala wuu yidhi qaaladaas ama shakigaas waa raawiga aw qaala wuxuu yidhi caajili amrii amarkay kiis degdega ah oo adduunka ah ow wa aajilihi kiisi dambe oo aakhire waayaane haddii aada ogsoon tahay inuu khayr ii yahay rabbiyow ilahi waa ogsoon subxana watacaala faqdirhu lii ikarsii aniga oo arrintaydii awood i yeel inaan muxuuah hawshayda qabta wayasirhu lii iyasir oo ii fududay uma intaa kadibna baarik lii fiihi rabbi ii barakay weyaan wain kunta haddii aad tahay taclamu rabbi mid ogsoon ana hada alamra amarkan aan ku socdo ku tallaaba qaabata guur baan rabaa maalan ama business aan geli rabaa ama hawl baan qaban rabaa wain kunta haddii aad tahay rabbi taclamu mid ogsoon ana hada almra amarkan oo kan ah io dantan sharun lii inay shar ii tahay fii diini ani diintayda wa macaashii noloshayda adduun iyo wa caaqibatu amri amarkayga ciribtiisa dambe aw qaala wuu yidhi raawiga waa shaki caajili amrii amarkayga kiisa mxua degdega ah aw aajilihi wa aajilihi kiisa mxua dib jiro fasrifhu iga leexi fasrif iga leexhu shayga isaga ah oon u socda iga leexi canii ana iga leexi weyaan wasrifnii ana iga leexi canhu isaga iga leexi rabbiyow waqdur ii qadar ama waqdir labadaba waa la dhihi karaa waqdur ii qadar aw waqdir ii qadar lii ani alkhayra khayrka ii qadar xayu kaana meel alla meeshuu khayrka asaga yeelo uu khayrka asaga dhacaayo rabbiyow ii qadar uma intaa kadibna ardinii igu raaligaray bihi isaga oo ani inaan arrinka asaga raalli ku noqdo rabbi iwaafaji qaala wuxuu yidhi awigi qaala nabigu wuxu yidhi alai slat slam wayusami wuu magacaabayaa xaajatahu dantii u lahaana wuu magacaabayaa xadiidkan waa xadiid eh, qiimo badan eh, kuna qotoma maa khaaba man istashaara alkhalqa wastakhaara alkhaaliq qof ma hooga qofkii bini aadanka i khalqiga la tashto rabbiga abuurtayna ka khayr miir dalba wanaagga ayuu ku qotomaa wey xadiidkan nabigeena sala allahu alayh waali wasalam saxaabadan wuxuu bari jiray haddii ay arrin damcaan adduun iyo aakharo inay ilaahay subxana wa tacala ka khayr miir dalbaan oo shayka khayrkii oo miid ah oo wanaagsan oonan muxuu ahay calow lahayn inuu rabbi u miiro ay ka dalba jireen ilaa adiga aqoontaada waa aqoon kooban cilmigaada waa cilmi kooban awooddaada waa awood kooban tabartaada waa tabar yar allah caza wajalla kula shay cindahu alcilm alkaamil wاlqudra alkaamila wاlcaطaaء alkaamil wاlxawl alkaamil allahas marka inaad tira rabbiyo addoon baan tabar kuma haayo meesha caqlina kuma haayo awoodna ma haayo adiga ayaa wax walba gacanta ku haysid wabitaali hawshaasa ma socda haddii ay khayr tahay rabbi waafaji oo iyasir igu garabgal haddii ay shar tahay rabbi iga leexay oo khayr oo dhan ii fur iguna maarinta ayada aan aadayna arrin aan raalli ku ay rabbi iga dhig arintaas marka culimada oo ibn abi jamra sharwani cafwan ninka mucaliqa kitaabkan iyo rag badan waxay leeyihiin waa laba qodob unbay gelaysaa fi lmubaaxaat wa fi lmustaxabaat mubaaxaadka hayga banaan shayga bannaan mubaaxaadka iyo waxaad galaa unbay leeyihiin manduubka shayga bannaan iyo shayga manduubka ay leeyihiin ama hayga xaaraanta ah istikaaro looma samayn karo kadalika hayga muaramka ah hayga cafwan waajibka ah istikaaro looma samayn karo hayga makruka makruuha ah istikaar looma samayn karo leeyihi hayga marka istikaar loo samayn karo waa manduubka hayga sunada ah haygaa sunno kana waa sunno labadaa sunno inaad muxua ah isu barbardhigto saasoo kale keen hormariya wahaakada ama shaygan sunada ah iyo shayga bannaan saas ay leeyihiin laakiin alxaafid ibnu xajar caleyh raxmat wuxuu le maya shayga mafruudka ah oo waajibka ah xitaa way gelaysa istikhaaradii laba farad baa isu kaa garab galeen labada farad ay ku yeelaan keed hormarinaysaa wax murajixa ah oo maanta daliil oo nas soo cadoo kan hormari lahna ma yeelo labadaas marka mxu waajib oo isgarab yaalla haddii aad kala saari weyda oo tarajux iyo mxuu inaad mid dhinac u aad awoodi weyda marka istikaara waa samayn karta u kadalika manduubaadka waa la mid makruuhaadki waa la mid haddii ay tasaaxum sameeyaan xitaa muxaramaadki haddii ay tasaaxum sameeyaan saas ayuu caleyh raxmatullah ishaaraya alimaam anawowi wuxuu le marka haddii aad istikaaro samayso fii sharxii lisaxiixi imaami muslim markuu sharxa imaam nawowi wuxuu leeyahay haddii aad istikaaro samayso ood khayr mid dalab samayso kadibna aad waxaa weeyaan gaarto in camalkii aad dalbaysa qalbigaad u ku xasilo dhanka asaga aad marka waxaad doonaysay inaad guursato tusaale ahaan guurkii meel baad mar istikaaro samaysay istishaaro kadib amaba qabla muxuuah istishaaro qalbigaada meeshuu ku xasilay halkaas aad u leeyahy wuxuu leeyahay yafcalu bacda istikhaarati maa yansharixu bihi sadruhu xabadkiisa wa wuxuu ku xasila ayuu muxuu ah ku dhaqaaqaya dad aan la qabino culimada ka mid ahna way jiraan weeyaan nacam xadiidka intaan u gudbinka asaga ibn abi jamr caleyh raxmat wuxuu leeyahay xikmadda ku jirta in ducadii salaad laga hormariyo maxay inaan iska ducaysano oon markiiba aan duca ku boodno rabbiyow allahuma ini astairuka bikhayrik waastaqdiruka biqudratik waasaluka min fadlika alcadiim wahaakada mubaasharatan aad gasho xadiidi ibn abi jamra wuxuu leeyahay arrinta iyada waxaa weeyaan maadaama qofka mu'minka ah uu ilaahay subxaana wa tacaala uu dantiisu bandhigayo ilaahayna subxaana wa tacala aad ka rabtid arinka asaga inaad adduun iyo aakhre kaga gaartid meesha ugu haboon ugu wanaaga badan waxay tahay dubura salawaat waa waktiga aqrab maa yakuunu alcabdu min rabbi haddeertaan aad ka baxday inaad sujuudsanaato hadeertaan ayaad rabbi subxaana wa tacaala xiriir adag la samaysay wa calayhi marka booska asaga waa ansab makaan inaad markaad ilaahay subxaana wa tacaala adigoo ilaahay u dhawaaday ilaahay camalnaas ugu dhawaaday taqarabta ilayhi bihada alcamal inaad rabbi tira rabbi marka adaan kuu dhawaaday taqarabtu ilayk bihada alcamal asaalix wa iwaafaji oo arrintan meesha wanaagga igu toosi meesha ugu habboon oo rabbi subxana wa tacala baryi kara inay tahay ayaa keenaysa ayuu leeya caleyh raxmat wuxuu leeya anjax walaa anjax min asalaa nacam xadiidka saddex iyo lixdanaad can abi hurayrata waxaa la weri allahu tacaala canhu can inabi nabig wuxuu ka wariyey abu hurayra sala allahu calayh waaalih wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi maa bayna beyti gurigayga intuu dhexayso iyo mimbari iyo mimbarkaygaan ku khudbeeyo rawdatun beer ayaa ku sugnaatay oo min riyaadi اljannati beeraha jannada ka mid ah wa mimbarii mimbarkaygana calaa xawdii darkayga ayuu dul saaran yahay ayuu nabigana alayh afdal salaat tasliim xadiidkan waa xadiiu cadiimu qadri jaliilihi waa xadii jamaca addunya wadiin jamaca aljanaa wdunya axaadiista qalaaisha oo cadaynaysa buqac min biqaaci hadihi اxayaati اdunya oo ka mid noqon doonta maalinta qiyaama min biqaaci اljanna ayuu ka mid yahay wa huwa calamu min aclaami اnubuwa kadalika idan waa calam iyo mxuu ahay mucjiza min mucjizaati الnabiy calayhi afdal الsalatu waska tasliim wuxuu caddaynaya nabigana sal allahu alيh ali wasalam mimbarkiisa oo hadda rawda shariifa meesha ay ka bilaabata ah iyo gurigiisa oo hadda maanta qabrigiisa ah qabrigiisa sal allahu alيh ali wasalam lianna ambiyada meel alle meesha ku dhintaa lagu dugaa nabi kasta meesha ku geeriyood ayaa lagu dugaa intaas nabigan wuxu le alayh slat slam waxaa udhexaysa beer beeraha jannaad ka mid a waa meel yar oo inta xajka tagtay amaba muxamediina tagto waad garan kartaan ka duwan masjid nabowi caleyhi afdal salatu qaybihiis kale ka duwan waa in yar oo mxuu ah xitaa gogosha saaran ay ka duwantay gogosha kaloo masjid gogosha masjidka waa casaan sida masjidkeen oo kale weyaan laakiin inta rawdada ah waa mara mxuu ahaa ka duwan amaba gogol ka duwan oo taqriiban cagaar iyo cadaan isku jira ah ayaa la saaray inta ayada nabigan wuxuu ku tilmaamay aleyh salatu slaam rawdatu min riyaad aljanna alimaam maalik imaamu daar alhijra halkaas ayuu axaadiista nabigeena sala allahu alayh waali wasalam ku ahrin jiray halkaas ayuu muwaa imaam maalik ku darsi jiray waxaan soo gaarnay culammadeennii weynaay oo kibaarta ka mid ahaa uu ka mid aha shee cumar fullaata caleyh raxmatullah uu ka mid yahay sheekh cabdimuxsin cabaad rawdadaasay ku ahri jireen ilaa ciriirigan ciriirigan hadda ma jiri jirin horaan taqriiban qabla toban iyo dhowr sano ka hore ciriirigan hadda tirada badan in ka mid a ah. waxaa ka mid ah ragga aan kusoo gaarnay iyagoo ku akhriyo asheekh cumar fullata caleyh raxmat ullah nigeriyaanka ahaa kadibna dee ragga culimmada weyna reer madiina ka mid ahaa marka halkaas intaas waxay la raaci jireen wanaaggaas cilmiga shariifka in la faafiyo oo diinta nabiga cala sla slam la faafiyo oo axaadiistiisa la faafiyo wax sahlan maaha waa wax culus in lagu faafiyo rawdatu min riyaad aljanna ayadna waa baab kale oo kasii weyn oon caadi ahayn marka rawdo ayada waa noocaas qofki marka taga inuu muxuu aha ku tukada oo rawdaha ka faa'iidaysto waa shay runtii aad loogu baahanya inkastoo ciriiri badan iyo culays badan uu jira oo qofku uusan dad ku dhibin lakiin taxayun uu sameeya waa xajulaswadka oo kale xajulaswadka haddii aad gaari weyda inaad islaam ku dhibto maaha xitaa cumar waa loo diiday caleyh radia allahu tacala anhu arda inuu ummadda ciriiriyo waxaan kala jeedaa marka rawdadaas oo min riyaad aljanna oo nabigan uu sheegay alayh salatu salaam maxay ta laba macno uun qaata marka macnaha koobaad wuxuu yahay annahaa xaqiiqatan inay xaqiiqo tahay oo maalinta qiyaamo goobta iyada oo kooban ay ka mid noqon doonta min aljanna toos halkaa loo geyn doono qowlka labaadna wuxuu yahay ana alinsaana yacmalu fiiha camala yadkhulu bihi aljanna ilaahay qofku wuxuu ku siinayaa rawdada iyada camal qofka hadduu sameeyo uu ku janno geli oo camal janno ayaa lagu samaystaa maxaad u kala rabaysaa marka labadaba isku dar in sha allah caza wajal waana la qaaday oo waxay ka noqon doontaa min riyaad aljanna qayb oo jannada ka ay noqon doontaa tan labaadna camal jannada looga lagu samaysani marka labadaba israaci weeyaan labadaa macaaniba jimlayse oo ha reebin waxba oo mid gooni hala boodin weeyaan marka maa bayna beyti wa rawdatun min riyaad aljanna xadiidka afar iyo lixdanaad can cuqbat ibnu xaaris waxaa laga wariy radi allahu tacala anhu qala wuxuu yihi cuqbat ibnu xaaris sallaytu waxaan tukaday maca anabiy nabiga aan la tukaday sala allahu calayhi waaalih wasalam alcasra salaadii casr ayaan la tukaday cuqba bn xaari ayaa dhahay inteena waan tamanaynaa ficlan inaan maanta aan dhahna sallaytu maca anabiy sala allahu calayh waalih wasalam qofkii tamanin lahaa bal ha raaca marka muxuu ariiqadan ha raaca axaadiista nabigana sal allahu alayh waali wasalam ha raaca sunnadiisii tamaniga isaga ah ha noqdo camal mid surago wuxuu leeyahay cuq bnu xaari waxaan la tukaday nabigeena sal allahu aleh ali wasalam alcasra salaada casr falama salama markuu salaamo noqsaday qaama nabigeenu istaaga calayh salaat salaam sariican si degdeg ah ayuu nabigeenu istaagay wa dakhala wuxuu galay marka waxaa idiin qoran dakhala wow ku dara marka wa dakhala wuxuu galay calaa bacdi nisaa'ihi dumarkiisa qeyb ka mid a ah ayuu galay guryahoodiiu galay uma kharaja kadib waa soo baxay wara'aa kadibna nabigu wuxuu arkay maa fii wujuuhi alqowmi dadka wejiyaalkooda wuxuu ku sugan oo min alxayra layaab ah. xayro kuma qoran abcan fawara'a nabigu wuxuu arkay maa fii wujuuhi اlqowmi dadka wejigooda wuxuu ku qornaa oo layaab ah degdegaas nabigu u kacay ayuu nabiga akhriyey min tacajubihim layaabkooda ay la yaabeen lisurcatihi degdega nabigu mxuu aha u baxay ayuu nabiga ka akhriyay wejigooda oo wejigooda u mxuah saas u arkay nacam faqaala kadibna nabigu wuxuu yidhi calayh الsalaat slam waa abiib alquluub dakartu waxaan xusuustay wa ana anigana fi salaati salaada aan ku suganahay tibran gobol dahab ah oo cindana agtanaga ahaaday ayaan xasuustay oo fakarihtu waxaan nacay an yumsiya inuu galbaysto ou yabiita uu barya cindana agtanaga fa amartu kadibna waxaan amray biqismatihi in la qaybiyo ayaan amray intaas ayaan u degdegay ayuu nabigeena calayh salaat slam u sheegay saxaabadiis xadiidkan wuxuu ka sheekaynayaa nabigeena sal allahu aleh ali wasalam hadyigiisi tan koobaad inuu nabigeena sal allahu aleh ali wasalam markuu salaada ka baxa lam yakun yatacajal inuu degdeg u boodo ood markiiba baxa hadyigiis maahan jirin wuu fadhin jiray a'imadana sidaasaa loogu baahan yaha imaamka haddii waa shay mucajil ah oo dadejina hadduusan jirin asalka imaamka inuu fadhiyo oo ummadda ilaa ay ka sunaystaan oy ka istaagaan oo isaga meeshiisii uusan ka zuulin in hadiga nabigan ahay calayhi salaatu salaam ayaa laga qaadanaya midda labaad haddii qofka imaamka uu shay degdejiyo uu soo baxana ina loo ogol yahay inuu baxo uu degdega wakadalika alma'muumuun ayadna laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya laga qaadanaya nabigeena sala allahu calayh waalihi wasalam siduu kaana ra'uufan raxiima biummatihi mutaqalila min addunya ummaddan siduu ugu naxariisan jiray in yaroo dahaba tibriga waa dahabka aanan weli la sancaynin waa dahabka aan laga dhigin dhagadhaga aan laga dhigin jijimo aan laga dhigin aanan laga dhigin mxuu ahay faraati aan laga dhigin wamaa ilaa dalika dahab sidiisii oo cayriin ah ayaa tibriga la yidhahdaa culimada in badanoo ka mid waxay leeyihiin tibriga waa dahabku khaas ku yahay qaarna waxay leeyihin mayae fidlada xitaa haddii aan weli mucaalajo iyo samayn aan lagu samaynin oo sideedii ay tahay oo cayriin tahay waxaa lagu magacaabi karaa tibri kadalika shay kasta oonan xataa dahab ahayn alxajaal akariima shayga la yihahda mxuu aha daymanka iyo wix la midka ah nooc kasta oo dhagax ah oo qiimo lah isna waxaa weye intaanan la sancaynin tibriga waa lagu magacaaba laakiin sida muxuu ahaa waadix oo muuqata tibriga oo qasadka nabigeen ahayd alayh salatu salaam waa dahabkaas aanan weli aanan la hagaajinin tibrigaas intaas yar ayuu nabiga la booday ood ku ogaa islaamihiisa qayb ka mid guryahooda uu ku ogaa si loo qaybiyo oo ummadaas caawa ayna gaajo uga baryin intaasuu nabigana ala sla slam xitaa adkaarti waa isugu waayey salaadii tan kale waxaa xadiidka laga qaadan karaa qofka salaada gudaheeda isagoo kusoo jira inay kusoo dhici karta arrimo kale oo khushuucii in la khushuuca waladiina hum fii salaatihim khaashicuun asalka taas weyaan laakiin qofka inay waxyaabo kale kusoo dhici karaan khara oy arrimo adduunye iyo arrimo howlo kale ay kusoo dhici karaan oo ayna salaadda ay burinaynin haddii ay kusoo dhacdo laakiin qofka istirsaal inuu sameeyo ood wixii muxuu ahaa tartiib uun isu dhiibo aan la ogolayn laakiin kusoo dhicitaanka salaada ayna burinayn xadiidka afar iyo lixdanaad xadiidka marka waxaa u dambeeyey waa mimbari calaa xawdi mimbarkayga xawdkayga ayuu saaran nabiga alayh salat slam maalinta qiyaama nabigeena caleyh afdal salatu waska tasliim halkaasuu joogayaa xawdkaasuu taagnaanayaa markaasuu ummadda waraabinayaa waad garan kartaan axaadiistii insha allah way noo imaan doontaa في المحشر وفي القيامة وفي الجنة وفي وما إلى ذلك wtigaas in اله عز وaجل wtaaashaan geli doona du ilahna gaarsi subحana وataعaلى xadidka afar iyo لحdanaad can cqبaة بن xاriث naam xadiidka شhan iyo لحdanaad naam xadiidka شhan iyo لحdanaad can quraybin waxaa laga wariyey mawlى cabd لlahi بن cabaasin qaal wuxuu yihi qrayb sأltu waxaan weydiiyey ummi salamata saaltu waxaan weydiiyey umma salamata ayaan weydiiyey radia allahu tacaala canha ayaan ka weydiiyey can irakcatayni labada rakc ayaan wax ka weydiiyey oo bacda alcasri salaada casr labada ragco ka dambaysa xukunkeeda ayaan ka weydiiyey maxay xukunkooda maxay ma wax bannaanba ma wax nabigeena ka suganoo mashruuc ah oo muxuua ah uu samayn jiraya ah? ma wax aan la ogoleynba labada rakca oo salaada casr kurayb mawla cabdulahi bni cabaas radia allahu tacala canhuma faqaalat waxay tihi umu salma radia allahu tacala canha samictu waxaan ka maqlay annabiya nabigeenaan ka maqlay sala allahu calayhi wasalam yanha isaga oo ka reebo dadka canhaa labada rakca oo salaada casr ka dambaysa isagoo leh aanan la dukanin ayaan nabigeena ka maqlay uma intaa kadibna ra'aytuhu nabigeena ayaan arkay yusalliihimaa isagoo dukada xiina wakhtigii uu sallaa tukada alcasra salaada nabiga sal allahu alay ali wasalam isagoo dadka ka reeba oon la tukanin yaanaan la tukan laha ayaan maqlay kadibna waxaan arkay salaadda casr kadib isagoo salaadda tukana labada ragcaad uma intaa kadibna dahala wuu soo galay nabiga calaya agtayda ayuu nabiga soo galay wa cindii anna waxaa ila joogay niswatun dumar oo min bani xaraam ree bani xaraam ka mid ah bani xaraamka waxay ahayn ree ansaar nimanka ree ansaareed qabiil ka mid ah ayaa ree bani xaraam la dhihi jiray aarsaltu waan diray marka waay leedahay umu salma faarsaltu waan diray ilayhi nabigaan u diray aljaariyata gabadhii ayaan u diray adoontii ila joogtay ayaan u diray faqultu waxaan dhahay quumii gabaryahay istaag bijanbihi nabiga agtiis istaag maxaa idin qoran quulii faquulii ada ku dar marka faquulii waxaad u tirahdaan u tiraahdaa faquulii waxaad u dhahdaa lahu nabiga sala allahu alayh waali wasalam taquulu laki waxay kuu leedahay adiga ummu salamata ummu salama yaa rasuul allah rasuulka allow samictuka waxaan kaa maqlay tanhaa adoo reebaayo can haatayni labadan arakcatayni ee rakco ah labadan rakcadoo reeba ayaan kaa maqlay wa araaka waan ku arkaa tusallihimaa adoo tukanaana waan ku arkaae xaaladda waa side intaas warka isaga ah fariinta ayada nabiga ag istaaga inta ayada gaarsii gabadhii aan saas ku dhahay tiri fain ashaara haddii aad kuu ishaaro ood kuu midaaro biyadihi gacantiisa ood saa ku yidhaahdo saas kugu ishaaro fastaakhirii gadaal u soo laabo canhu isaga kasoo laabo ila nabiga salaada ku jira alayh salatu slaam fafacalat iljaariyatu gabadhii arrintii ayay samaysay fa ashaara kadibna oo gabadhi waxay tii warkii iyo fariintii ay umusalamo u dhiibtay ay nabiga ay u geysay alai slat slam fa ashaara kadibna wuu u midaaray ilayhi biyadihi gacantiisa ayuu ku ishaaray fastaaharat canhu gadaal bay ugu soo degtay way ka soo laabatay marka falama insarafa markuu nabiga salaada ka gidoomay uu salaamo noqsaday qaala wuxuu yidhi yabnata abi umaya umaya gabadheediyey abi umaya gabadheediyey waa ummu salma radia allahu tacala canha sa'altiinii waxaad i weydiisay can irakcatayni labada rakca oo allatayni kuwaasoo bacda alcasri salaadda casr ka dambeed wax iga weydiisay wa inahu ataanii waxaa ii yimid naasun dad baa ii yimaadeen oo min cabdilqaysi ree cabdilqays ah waa nimankii afarta la fari jiray afartana loo diidi jiray kadibna afartii ayadaa la nasakhi jiray maslo ogeennay fashaqaluunii waxay iga mashquuliyeen can irakcatayni labada rakca oo can rakcatayni labada rakca allatayni kuwaasoo bacda duhri salaada duhur ka dambeeyey iga mashquuliyeen fahumaa labadan ragcood aragtay oon tukanayey haataani waa labadii salaada duhur ka dambeysay intaasuu nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam uu sheegay umu salama idan salaada casr kadib laba ragca ma la tukanayaa oo sunno ah jawaabta maxay tahay maya suaasha kale waxay tahay salaada duhur haddii ay kaa tagto labada rakca oo sunnada ka dambeysay salaada casar kadib ma la qalaynayaa jawaabta maxay tahay nacam maxaa la samaynayaa marka nahyi ayaa waxuu jiray salaada casar kadib inaan muxuu ahaa la tukanin ila almaktuuba salaada qorba haddii la tukado casar waxaanan farad ahayn aan loo dhowaanin kada salaada fajir saasaa jirtay waxay noqonaysaa hal shay ku dhega baabkan kalena xagga iska dhiga baabkan muxuu yahay asalawaat dawaat alcadad dawaat asabab cafwan imaam shaafici baabka uu maray baabka isaga iskaga dhiga waxaan kale waxaa weeyaan khilaafkan iyo baabkan wakhtigiisaan u tegi doonaa laakiin hadda maanta la jooga ha noqoto asalawaat dawaat alcadad salawaadka dawaat asabab cafwan asalawaat dawaat asabab salaada sabab kala oo sabab uu keensaday qoraxda haddii ay xataa ay dhacistuka haddii ay ataa si dhinac sii dhegaysa haddii aad saxiixatulmasjid masjid soo gasho waa sabab weeyaan haddii salaat lkusuuf walkhusuuf waa dawaat sabab wama qabahi waa dawaat sabab kula haadi tuka laakiin salaad iska sunno mulaqa oo iska caadi ha u dhawaanin salaad casir masjid soo gashay ha fariisani tuka labada ragca alimaam shawkani caleyh raxmat aan aad ula yaabay masaladaas markuu ku wareeray oo toban iyo dhowr qowl soo naqliyey fii nayl awtaar ayaa wuxuu markii dambe istaagay baab ah duurka la mara yaan masaajidii la gelinba falwlaa lilmutawarici cadamu irtiyaadi almasaajidi fii hadi alawqaat halkaasu ka dhacay qofka diintiisa inuu dhowrta rabo oo waxa weeyaan waraca uu ku jira waxa u haboon uu leeyahay in masaajida uusan agtooda soo istaagin awqaadda nahyiga duurka halkaas uu ka mara maqaayadahaas iyo meelahaas uu wareego mt qofka haddii ay bahashu ku wareerto halkaas unbuu ka dhici marka maxaa yeelay adiladii markuu keenay uu kale rajixi waayo uu ku wareeray laakiin imaam shaafici qowlan faslan fii hada wuxuu leeyahay salawaat dawaat ah, sabab salaadan sabab ma keento tuka ma keenin miya hau dhawaani wabilahi towfiiq intaas weyaan marka taas iyada halka in loogu baxaya haboon eh, masalada masaaisha intaasaan ugu baxayna insha allah caza wajal dhowr masala ku jirto kal laakin waqtiga dartii xadiidka lixdan iyo lixaad can bara bni caazimin qaala wuxuu yidhi bara amarana nabiy nabigu wuxuuna amray sala allahu aleyh waalih wasalam bisabcin toddoba ayuu nabigana amray wanahaana wuxuu naga reebay can sabcin toddobana waa naga reebay toddoba shay wuxuu yidhi hala sameeyo toddobana in loo dhowaanin amarana nabigan wuxuuna amray sala allahu aleyh waalih wasalam biitibaaci aljanaa'izi janaasada inaan raacno ayuuna amray fadli badan iyo khayr badan ayaa ku jira qofkii janaaso raaca wuxuu le qiraad oo ku tukada qiraaaan kullu qiraat mila jabali uxud qiraad kastana wuxuu la too buurta uxud oo kale buurta uxud taqriban waa labaatan kilomitr isku wareeg dhirarkeedana waxaa weeyaan mar baan insha allah ka sheekayn doona haduu ilahay qadaro ilaa boqol iyo labaatan iyo lix mitr weeyaan wareegeedana waa ilaa labaatan kilomitr culeyskeeda maxaad la ekaan karaa marka waa hal janaazood ku tukatay laba jeera lagu lalaabay markaad muxuu ilaa laga duga aad la jirtay itibaac aljanaa arin runtii aad u baahan in laga faaidaysto oon lagu harin tan kale wa ciyaadatulmariid qofka buka oo xanuunsan in la booqdo waa xuquuqday ka mid tahay wa ijaabat daaci qofka kuu yeera in la ajiibo oo qofka hadduu kuu yeerto in laga ajiibo muxuu aha yeeritaankii taa ayada koleyba tan waa kala duwanta ijaabadaas waxyaabaha ugu daran ugu muhiimsan waxaa ka mid ah weliimat alcursiga arooska o kale hadii laiskugu yeero qofki inuu ajiibo waa haddii munkar iyo fisqi iyo fasaad uusan ka jirin laakiin haddii muusig iyo hawle iyo meesha ay ka socdaan adna aadan inkiri karin inaad ajiibto waxaa weeyaan baab kalaa ku jira wanasi lmadluum qofka muxuu ahaa la dulmiyey in loo gargaaro ama qowl ugu gargaar war qofkaan ha dulminin ama gacantaada ugu gargaar ama maalkaa ugu gargaar ayadna waxaa weeyaan waxyaaba laisfaray ka mid tahay wa ibraaru lqasami qofkii dhaarto oo yidhaah wallaahi baan ku dhaartay arrintaas baad ii samaynaysaa in loo baarinamfalo oon la dambaajinin haddii aad raarto ood adna ka diido waa dambaabaya kafaarat alyamiin baa ku waajibi inuu la imaado xuquuqda ay ka mid tahay mxua ah, qofku muminka kugu leeyahay iyo waxyaaba la in loo fuliyo iyo waraddi salaami qofka inuu mxuu ahaa hadduu ku salaamo in laga ajiibo salaamta iyo watashmiit alcaatis qofka hindishooda oo hindishoo yidhaahdo in waxaa la faraxgeliyo tashmiidka waa faraxgelin in la faraxgeliyo todobadaas ayada waa shayaa la weeyaan marka waxaa muhiima in marka aan yaro dul istaagno salaamta oo kale ummaddan waxyaabaha isku jeclaata waxaa ka midta ah salaamta maantana waxay noqotay qof aan la aqoonin aan la salaamin qofka hadduu ku salaamo odaan aqooninna inaad tiraa muxuu ii salaamaya ma yaqaanaa halkaas iisu rogtay soo saas waxaad ogaataan ikhwaani fillah waxaa jirta waxyaaba qalaa'il ah oo diinteenna ka mid ah oo muhiimadda ay leeda darteed shay sunadeeda iyo faradkeeda uu faradkeeda muxuu ahaa ajar yaryahay oo sunada iyo farad ay muxuu ajar badanta ahamiyadda ay leedaha awgeed ayaa shayga faradka ahaa la hoosmariyey oo fadligiisa la hoosmariyey sunada in la kormariyey oo sunadii fadli badanta min hadi alamakin alqaraa'il waxaa ka mid ah albada'atu biاsalaam qofka inaad assalaamu calaykum tirahda waa sunno inaad wacalaykum asalaam tirahdana maxay tahay waa waajib lakin yaa fadli badan kan sunada fadli badan inaad asalaamu calaykum tiraahdo ayaa fadli badan weyaan arintaas ikhwaani marka soonama tusinaysa si cad in ay booska ay joogto salaamto ay boos aad u weyn u yahay booska asagaa la soo nooleey waxaa jiri jirtay xilli nairobidan weliba tasmiyada halkan ka bilaabatay sidaan maql ragga odayaasha ahaa oo culimmada ahaa oo joogi jiray ay nooga warrameen xataa soomaaliya iyo noistan iyo ma ahan salaamu calaykum magaca la yihah halkan ay ka bilaabatay nairobi raggii mxuu ahaa soo cararayoo kacaanka iyo hawlaha ka soo carray meeshaan yimid oo waxa weeyaan e, shuuciyada ka soo markay meeshaan yimaadeen in yaroo ay ka bilaabeen kadibna salaamtaas qof kastoo arkaanba waxaa weyan way salaami jireen assalaamu calaykum assalaamu calaykum assalaamu calaykum magacaasaa lagu dhejiyey tasmiyadii waa tagtay oo noostan waa gaartay oo meel kale ay gaartay laakiin asaas halkaan ay ahayd shay caam ay noqotay marka ikhwaani fillaah arrinta ayadaa lagu dadaalo laba shayba arrinta ayada way naga badbaadinaysaa horta tan koobaad waxay noqonaysaa arrin sunnada nabigana sal allahu aleh ali wasalam aan ku abaqno xuquuqdii aan ku fulina amarka nabiga aan ku qaadana sal allahu aleh ali wasalam aan isku jeclaano janno aan ku galnay noqonaysaa kadalika aydan waxay bixinaysaa qadiyat atakfiiri watabdiic qadiyat atakfiiri watabdiic qofka haddaad salaami weyda maxaad salaami weyd haddaad salaami weyd maxaad salaami weyd qolyaha takfiirka waa taqaanaa caadiga soo ma haddii aad muxuu ku agmar ku salaamaya kuma salaamay maxaa yeele wuxuu u haystaa inaad gaalta soo ma soo saas maaha arrinta ayad horta meshay ka bixinaysa haddii aad isalaamto inaan takfir ahayn aan ogaani samada gar haya xaqaan kugu leehay kamid tahay hada min xaqi calayk inaad isalaamto anna aan ku salaamo xaqaan isku leeday kamid tahay soo saas maaha qadiyaddaas ay meesha ka tuuraysaa kadalika qadiyatu tabdiic oo waxaa weeyaan qofka inuu muxuu ahaa qofka uusan aqoonin inuu bidcaya inuu aamino meesha ka bixinaysa haddaad islaamto waxaan garana inaadan ahayn dadka ummaddu dhinac kala mara baash seefta dhinac kala mara kulli waa wada bidca ikhwaani takfiirka waa xugun sharciya sax tabdiicana waa xugun sharciya soo ma laakiin waxaa weeyaan dawaabitihi waa in la ilaaliyo marka salaamta nimi waxaad yeelaysaan wax badan bay naga shuushanaysaa yaa salaamta aan muxuu ahaan fidino waana ariiqeenna xaqiiqatan arrinta ayada dib ha loo soo nooleey salaamtaas wax badan bay bixinaysaa daqiina qof xataa aad haddii aad qofku abar aad taqaana tusaale ahaan ood weji ood ku salaami waay maxaa ku geli n ageed kaala qaada ninkaan ninkaan xageed kaala qaada waa tii aad istaqaaneenood wejiga toban fasiraad bixinaysaa marka waxaa laga yaaba ninka iska murugsan yahay ood baab kale iska haysta oo iska rafaadsan yahay ood waxba haba yaraatee ood hawlo kale qalbigiisa meel kale u jira soo xanuun baa haya murug baa haysta dhib baa haysta wahaakada maba kaa warqaba kuma jeedaba weliba hadda nairobi qofka jooga stress stress ka laga sheegaya nairobi yimid hadda jaamka iyo dhiiqada iyo amni darada iyo wax badan iyo howlo badan iyo kharashka mxuu ahaa biray iyo hakada wamaa ilaa dalika iyo mararka qaar dee lacag keerayda lafteeda ku dara soo laysma lacag keerayda marka waxaan kala jeedaa marka qofka isaga marka in salaamta u faafiya wax badan buu shuush bixinaya fillah marka masalada iyada runtii waxaan is waa masale muxwari ah oo muhiim ah oon u baahannahay in runtii aan xayaatadeenna wax badan insha allah caza wajal aan kaga bedelno nacam qodobka intaas waa anta waa todobada isfaray waan haana nabigan wuxuu naga rabay alayh salatu slam can aaniyati alfida fidada waalasheeda fidada waa qalinka fidada waalasheeda annaga aad bay nooga yarta runtii fidada aadna looma yaqaano qiimo ahaanna kolleyba aad soomaalida uma adeegsato marka fidada waalasheeda in wax lagu cuno ama wax lagu cabo waa laysu diiday weyaan wa khaatama dahab iyo fargashiga dahabka aaniyada fidada dumar iyo ragba looma ogola laakiin khaatima dahabka dahabka faraatiga wix la midka ah xirashadiisa dumarka waa loo ogolya iwalxariiri xariirtu xariirtu waa magac guud ahaaneed xariir waa taqaanaan waa magac guud ahaaneed iyo diibaaj diibaajka waa nooc xariir ka mid a ah. laakiin waa nooca barsiimka la yidhaha aadka u fiican nooc aad u fiican weeyaan diibaajka waa nooc aad u fiican qisayigana waa radii alxariir xariirta nooceeda yara hooseysa weya qualitigeeda waa yar hooseya waa sugunta ama waxay tersa dhihi jireen aad u yar hooseya walistabra istabraqana waa alxariir alhaliid xariirta teeda adag xariirta teeda adag weeyaan iyo wa can almayaafir faanuusta ama nalka marka la raariciyo ama la eh, mxuu ahaa sameeyo waxaa mararka qaar lagu wareejiyaa maro yaroo qurxisa iyo eh, foodar yar iyo waxbaa lagu yara aadiyaa mayaairta marka waxyaabahaas eh, faanuusta iyo nalka iyo lagu yar qurxiyo oo dhinacyaha laga mariyo marada ah oo noo xariirta ka mid ah weyaan mayaatirta marka xariirn waa noqon kartaa ayru xariirn waa noqon kartaa lakin tan muxaramka ah oon la ogoleen waa tan xariirta oho muxuu ahaa dhaladaas dhinacyaha laga mariyo o lagu qurxiyo weyaan marka macnaheeda dhowrkan shee laiska reebay waa fidadii waalasheediiyo wax lagu cabo ama wax lagu cuno ama malgacad laga dhigto wamaa ilaa dalika iyo oo rag iyo dumar baa loo ogoleen tan kale dahabkii iyo fidadii dahabkii iyo fidadii cafwan dahabkii oo laga dhigta faraati oo ragga loo ogoleen iyo xariirta noocyaalkeedii oo dhan oo ragga aan loo ogoleen dumarkan loo ogoli dumarkan loo ogoliy weyaan nacam marka eh, xariirta waa magac guud ahaaneed diibaajkana waa nooc xariirta weliba aad usii qiimo badan eh, qisayigana waxaa weeyaan waa xariirta nooceeda yara hooseeya qualitiga hooseeyo oo yara qiimaha jaban istabraqana waa nooceeda adag mayaatirtana waa nooca lagu qurxiyo waxyaabaha wax lagu shito ama ha noqoto fanuus ama ha noqoto nal ama matrmakiska baa la dhihi jiray wamaa ilaa dalik nacam xadiidka toddoba iyo lixdanaad an cabaasin waxaa laga wari radi allahu tacala canhuma ana abaa bakrin ana abaa bakrin abaa bakr asidiiq kharaja wuu baxay wadalika marka ayada ahna bacda wafaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam markuu nabigeena geeriyooday weeyaan wa cumaru cumarna yukalimu اnnaasa dadka uu la hadlaayo faqaala wuxuu yidhi abu bakr ijlis fariisa cumar alley faaba cumar wuu diiday inuu fariisto fatashahada markaasuu ashahatay abu fatashahada wuu ashahatay abu bakrin radia allahu tacala canhu famaala ilayhi اnnaasu dadka ayaa xaggiisa u leexdeen xaggiisay aadeen cumar abu bakr wa waxay ka tageen cumara cumar ayay ka tageen weyaan faqaala cumar wuxuu yii faqaala abubakr wuxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib faman kaana qofkii ahaaday oo minkuma idink idin ka mid ah yacbudu muxamadan muxamed mid caabudo sala allahu calayh waalih wasalam faina muxameda nebi muxamed sala allahu calayh waalih wasalam qad maata waa geeriyooday waman kaana qofkii ahaaday yacbudu mid caabudo allaha alla weyne caabudana faina allaha alla weyne xay wuu noli laa yamuutu mana geeriyoodo qaala allahu caza wajal alla wuxuu yidhi wamaa muxamadan wamaa muxamadun ilaa rasuulu qad khalat min qablihi اrusul afain maata aw qutila inqalabtum cala acqaabikum waman yanqalib cala caqibayhi falan yadura allaha shaya wasayajzi اllahu shaakiriin muxamed wamaa muxamadu muxamed ma ahaanin ilaa rasuulu rasuul mooyaan rasuulkaasoo qad khalat ay hormartay min qablihi hortiis arusulu rusul ay hormartay ee afain maata haddii uu dhinto aw qutila la dila muxamed inqalabtum ay inqalabtum miyaad u calaa caqaabikum cirbihiina miyaad u laabanaysaan oo gaalnimaad u laabanaysaan waman yanqalib qofkuu laabta calaa caaqibihi cirbihiisa oo gaalnimo u laabta falan yadura allaha alla kama taro oo kama dhiba shay-an waxna kama dhibo wasayajzi illaahu allana wuxuu abaalmariyaa oo janno iyo nasri iyo gargaar iyo khayr oo dhan siiya ashaakiriina kuwa muxuu ahaa ilaahay ku mahadnoqo oo alla rumeeyo oo diinta ku dhegnaado ilaahay abaalmar weyn buu siiya ayuu rabbiga le subxana wa tacaala aayaddaas qur-aanka ayuu saxaabadii dusha kaga akhriyey wallaahi baan ku dhaartay waxaa dhaarana ibnu cabaas oo raawi xadiidka ahaa lakaana waaba iyadoo annaasa dadka lam yakuuna aynan ahayn yaclamuuna kuwa ogson ana allaha alla weyne anzala inuu soo dejiyey alayata ayadan xataa talaha ilaa uu ka akhriyey abu bakrin uu ka akhriyay radia allahu tacala canhu fatalaqaaha minhu waxaa ka qaatay oo ka guuriyey fatalaqaaha waxaa ka guuriyey minhu abu waxaa ka guuriyey annaasu dadki ayaa ka guuriyey oo ka qaatay weeyaan famaa yusmacu lama maqla basharun qof ilaa haddii uu jiro oo la maqla yatluuha wuu akhrina weeyaan aw famaa yasmacu basharun qof ma maqla oo muxuu ahaa bilbinaa lilmusamaa yasmacu ma maqla basharun qof ilaa yatluuha wuu akhrina weeyaan xadiidkan markuu nabigeena geeriyooda alayh salatu slam in badanna kolley waad maqasheen waadna taqaanaan dadkii way wareereen nebi moxamed oo taqaanaan almustafa min khalqi illahi caza wajal oo saxaabada nabigeena akhrajahu min dulumaati اljahli ila nuuri اliimaani wاlislaami wاlcizati wاlquwa ayaad ilahay subxana wa taala oofsaday isma lahayn nebi maxamed asaan degdeg ku bixi doono u bixi doono amaanad badan way ka horreysay oo nabigeena ala sala slam uu sheegay oy ka mid tahayd abubakr radi allahu tacala anhu ardaa meeshuu ku ohan jiray markuu nabigeena sheegay ala slat slam inuu rabbi ilaahay doorrimaadgeliyey addoon bayna addunya wa bayna maa cindahu fakhtaara maa cindahu markaas abubakr oohin la dhacay markaasay yidhahdeen ninkan odayga maxaa ka oynsiini hadduu nin ilaahay muxuu doorrimaad geliyey ood waxaa weeyaan aakhara doortay iyo ilahay agtiis doortay ma ladii yubkii kadibna m abubakr wuxuu ooyi kaana abubakr aclamuna marka e, amaarad badan iyo ifaalo badanaa nabiga inuu geeriyoona alayh slat slaam ay ka mid ahayd nuuul suura suurat ish naam suurat idaa jaaa nasrullahi walfatx ay ka mid ahayd marka nabigeena sal allahu alay ala sl geeriyooday xaarat alcuquul ashad اnnaas bilxaq cumar ayaa wareeray seef dheer uu qaatay halkaas u istaagay wuxuu yidhi abadan cariyaa ka warrama baabka isaga nabi maxamed ugu geeriyoodo qofki ihahda waa baabkiisa waa baab kale ma soconays abubakarna cawaali madiina ku maqnaa cawaali madiina ila alaan magaciyay leedahay cawaali madiina xaafadaha cawaali madiina xaafad dhalaa la yidhaha ila alaan meeshaasuu ku maqnaay radia allahu tacala anhu ardaa kadibna markuu yimid nabigeena geeridiisii la gaarsiiyey uu galay guriga caaisha radi allahu tacala anhu ardaaha nabigu weji ka fayday kadibna wuu dhunkaday markuu dhunkaday markaas wuxuu yidhi intuu ilmeeyey ibta xayan oo meyitan wuu ka soo baxay marka intuu daboolay meeshuu yimid cumaroo markaa taaganoo wuxuu yidhi fariisa cumar kama dhegaysan kadibna halkaas uu istaagay tashahada kadibna ummaddii waxay soo aadeen abu bakr akhriyey radia allahu tacala an arda wamaa muxamadun ilaa rasuulu qad khalat min qablihi اrusul afain maata ow qutila inqalabtum calaa acqaabikum waman yanqalib calaa caqibihi falan yadura allaha shaya wasayd llahu shaakiriin aayaddaas marka waxay noqotay aayad noqotay kaanaha inay maanta soo degtay mararka qaar oo kugu dhalaalaysaa mararka qaar adoo muxuu ahay rafaadsan oo dhibaysan markaa intaad gacmaha rabbiga u taagto subxaana wa tacaala culays uu ka haystay yaa rabbi aad tidhahdo min qalbika kadibna rabbi uu kaa faydo aaya waxaad aad u fahmaysaa aman yujiibu almudara idaa dacaa kaana waad ku celinaysaa inay hadda soo degtaad arkaysaa xaalad aad islahayn laa tanfarij markay kaa faydanto ood gacmaaka rabbi kor u taagto oo si daacadnimo oo dhab ah, oo oohinna sida ciyaalka markuu abihiis ka mxu dalbaayo ama hooyadiis uu ka dalbaayo mxuu naanaca ah, iyo xalaawada wix la midka ah, aad rabbi aad ugu oyso kadibna uu rabbi kaa yeelo aayad kugu dhalaalaysa aman yujiibu lmudara nin walba taaradiis dib ha u fiiriyo marka saasoo kale saxaabada ay noqdeen ayadii nin walba qof kasta marka waxaa weeyaan wamaa muxamadu ilaa rasuulu qad halat min qablihi rusul afa in maata w haakada fadaaisha iyo fadilada abubakr ule radi allahu taala anhu meelahay ku caddaatay waxaa ka mid tan cumaroo dhogsoonayden ayaa xagga la fariisiiyey waxaa laga dhigay hayr mas-uul oo kale meelaha abubakr lagu tafdiiliyey oo saxaabada nabigana sal alla alay waslm ay ka mid tahay arrinta iyada marka waxaa weeyaan xadiikaas wuxuu ka sheekaynaya marka nabigeena sal allahu aleyh waali waslm geeridiisii iyo xaaladiisa ay ahayd sadmadii culayskii maaninka murug badan sooma marin magaalada madiina markuu nabiga geeriday alai slat slam weligeed fii taariikhiha maalinka farxad badan maalintuu nabigeena ala sl sl madiine soo galayna ma jiro xadiidka sideed iyo lixdanaad can usamat bni zayd radi allahu tacala anhu qaal wuxuu yidhi arsalat waxaa dirtay imnatu nabiyi nabi gabadhiisa sala allahu alayh ali wasalam ilayhi nabiga u dirtay adeeg bay u dirtay weyaan ay rasuulan ina ibnan wiil oo lii aniga aan dhalay ayaa qubida ay yuqbadu nafta laga qaaday hayaa nabi allow fatinaan ee nabi allow noo imow oo nala arag arinta xaalada culayskeeda wuxuu la egyahay fa arsala nabiga adeegii ayuu maxaa u diray ama adeegi laftirkiisa ahaado ama mid kale ha adeejiye yuqri'u isagoo ku akrinaa assalaama nabadgelye oo salaam u fara fartiin ay salaam la jirto uu nabigu fara alayh salat slam wayaquulu wuxuu leey nabigeena sal allahu alay ali wasalam ina lilaahi alla waxaa u sugnaaday uu iska leeyahay ma ahada wuxuu qaatay isaga ayaa iskala wuxuu qaatay isagaa hore u bixiyey walahu isagana wuxuu iska leeyahay maa acaa wuxuu bixiyana isagaa iskala hadduu wax qaatana isagaa iska lahaa hadduu wax bixiyana isagaa iska laha wa wakullu shayin wakullun mid wax la arkana wa wakullun mid la arkana cindahu alla agtiisana biajalin mudda iyo zaman iyo wakti ayuu leeyahay oo musama waliba magacaaban ee faltasbir gabadhaas ha sabarto waltaxtasib ajir ilaahay ha ka xisaabsato oo ha ajir gurubsato fa arsalat ilayhi mar labaaday nabiga usoo dirtay adeegii tuqsimu iyadoo dhaaranayso calayhi nabi ku dhaaranayso layatiyannaha lawallaahi baan ku dhaartay yatiyannaha wuu imaaday u imaaday u imaaday ilaa wallaahi nabi alla waad noo imaadi ood noo imaaday ood noo imaadi ayadoo ku dhaaranaysa ay nabiga adeega soo mar soo fartay faqaama nabigu waa istaagay marka war miyaa jira marka ibraar haddaan soo marray soo mahin wa macahu nabigan waxaa la jiray sacd ibnu cubaada man huwa sacd ibnu cubaada waa ninkee ayidu alws khasraj aws ma mise waa miim sacad bin mucaad sacad ibn cubaad su-aashaas waa imaan doontaa nin wal meel iska saaro labadaas sacad assacdaan midna miim ayuu muxuu ahaa bihis ka bilowdaa midna cayn buu ka bilowdaa midna raws ayuu mxuu madax u ahaa midna re khasraj waa in marka aad caynka meeshuu aadana aad ogaata ma alifka u aadaya aws mise kha u aadaya marka mid walba inaad isku xirato cilmiga waxyaabaha lagu xifdiyo waxaa ka mid ah dam lmutamaahilaat waa inay isu raadsato soomaalidana waa taqaanaan suurat araxmaan say ku xifdiyaan mucalimiinta cilmiga saasaa la iskugu raadsadaa marka weligaa kaama fakaraya haddii asaa iskugu xerato khaasatan meelaha mutashaabiha isku dhacda marka wa macahu sacdun baa la jiray ibnu mucaad ibnu cubaada cafwan wamucaad ibnu jabal waubay ibnu kacbin wazayd ibnu haabiti ayaa la iyo warijaalu rag baa la jiray farufica ilaa rasulilah rasuulka alla markan loo soo bandhigay asabiyu canugi yaraa wanafsuhu naftiisana tataqacacu ay qararaaclaynayso qararaacleeda weyaan faqala nabigen wuxu yihi sal allahu alay ali waslam faqaala wuxuu yidhi raawigii xasibtu waxaan u malay annahu isaga oo raawiga qaala inuu yidhi kaanaha waaba sida iyadoo shanun sibraar ah sibraarka soomaalida in badan way yaqaanaan qaarna ma yaqaanaan oo lagama yaqaan waddankoodaba dhiil iyo waxay yaqaanaan iyo haan iyo yaqaanaan sibraarka marka waa haan ama dhiil oo waxaa weeyaan maqaar ah harag ah shannun marka shanna shanni waxaa gooniyahaan loo sii dhahayaa qirbadda ama sibraarka markuu adkaado ood waxaa weeyaan intuu duqooba kadibna noqdo sad oo kale ama maqaar aad muxua u qalalay oo waxaa weeyaan sawd iyo muxua cod bixina ayaa la yidhahdaa anka noocaas ayaa layihah weyaan kaanahaa sida iyadoo shannun sibraar oo kale ama haan maqaar laga samey waxaad tihahdaba faqaamat fafaadat kadibna waxaa shubantay caynaahu nabadiisii indhood ayaa nabiga cala slat slam shubantay oo ilmaysay weeyaan faqaala sacdun sacd ibnu cubaada wuxuu yidhi yaa rasuullahyow ma hada ooyintaa maxayt ma adigii adigii laftirkaada oyni qaala nabigan wuxuu yih sal slam hadihi ilintaanaad aragtaan sacdow raxmat waa naxariis oo allahu alla u yeelay fii quluubi cibaadihi addoomihiisa quluubtooda ayuu rabbi dhex dhigay weyaan ilaahay quluubta addoomihiisa qayb ka mid ayuu dhex dhigay wa inamaa yarxam allah alla wuxuu u naxariistaa min cibaadihi addoomihiisa alruxamaa ku naxariista ayuu rabbi u naxariistaa subxana wa tacaala ilintan arkaysa waxaa wey arrinta ayada arrinta ayada xadiidkaas marka waa waadix waa cad yahay nafta sida loo bixinayo iyo nabigana sal allahu aleyh waali wasalam ciyaadat lmariidka iyo kadalika nabigan sal l sl naxariista ilahay uu ku aas ku dhehnayd iyo waxaa weeyaan xanuunka uu leeyahay ilmaha iyo nafta baxaysa iyo caruurta iyo wax badan baa laga qaadanaya xadiidka sagaal iyo lixdanaad waa xadiid dheer eh, marka insha allah casa wajal kumadul istaagayno macnaha baan isdul saarayna marka dhexda hala dhuqsado can samrata ibni jundubin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi samra kaana nabi nabigu wuxuu ahay sala allahu aleyh waalih wasalam idaa sallaa hadduu tukada salaatan salaad aqbala uu soo aadin jiray calayna annaga biwejhi wejigiisuna soo aadin jiray waxaa laga qaadanayaa imaamka markuu salaada ka baxay inuu ummadda soo fiiriyo haddii dhankaan u fiiriyo ama uu dhankaa fiiriyo ka warramo baabkaas masaxanya marka asalka imaamka haddii salaad uu ka baxa waa inuu ummadda usoo joosto saas ayaa laga qaadanaya xadiidkan ida salaa salaata aqbala calayna wayn biwajhihi faqaala wuxuu yidhi man ra'aa minkum alleyla man kuma ra'aa arkay minkum adink idinka mid a alleylata xali ruya ruyaa arkay qaala nabigu wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi raawiga cafwan samura fain ra'aa axadun mid hadduu arka ru'yan ru'ya qasaha wuu sheegi jiray wuu qisoon jiray oo fa yaquulu wuxuu dhihi jir nabiga kadib marka la sheega kadib maa shaa allah saasuu dhihi jir nabig ala sla slamfa sa'alanaa wuxuuna weydiiyey marka nabiga yowman maalin oo faqaala wuxuu yidhi marka salaada laga baxay kadib hal ra'aa ma arkay axadun qof oo minkum idinka ka mid ah alleylata xali ru'ya ru'yo ma arkay qulnaa waxaan idhi laa maya qaala wuxuu yidhi laakinii aniga haddii aan ahay nabi maxamed alayh salatu salaam ra'aytu waxaan arkay alleylata xali rajulayni laba nin baan ru'yo ku arkay ruyaan laba nin ku arkay oo ataani i yimaadeen oo fa akhadaanii i qabteen biyadii gacantayda i qabteen oo fa akhrajaanii waxay ii saareen oo ii bixiyeen ila alardi almuqadasa arladii la tahiray waa ardu shaam ay ii bixiyeen weyaan waa meeshaan hadda maanta dhibka tirada badan oo muslimiinta lagu baabi'inhayo oo gaal iyo gaalla jireen iyo balon iskugu tagtay faidaa waaba iyadoo rajulu ninbaa jaalisun fadhiyo wa rajulu ninna qaa'imun uu taagan yahay aadaanii faakhadaa biyadii gacantaay i qabteen farajaanii waxay ii saareen ila alardi almuqadasa ayay ii saareen faidaa waaba iyadoo rajulu nin jaalisun uu fadhiyo wa rajulu ninna qaa'iman uu taagan yahay nin baa fadhiyo ninna wuu taagan yahay biyadihi kan taagan waxaa ku sugan gacantiisa kaluubun birkawaan kaluubku qaala wuxuu yidhi bacdu asxaabina qaala hadalka asaga qaala qof kale waxaa weyaan waa bukhaari hadalkan qaala qof kale waa bukhaari qaala wuxuu yidhi bukhaari qaala bacdu asxaabina asxaabtanaga qaar waxay yidhaahdeen can muusa muusa ibnu ismaaciil weeyaane waxay ka wariyeen annahu ninka isaga ah oo taagan yudkhiluhu inuu gelina birkawaankaas ama birtaas laaban fii shidqihi cankiisa canka amaba dhafoorka amaba waxaa weeyaan dhabanka intaba canka ayaana taqriiban u dhow canka taqriiban waxaa weeyaan labada furuurood meesha iskaga imaanayaan ka gelinaya halkaas wuu ka gelinaya marka yudkhiluhu inuu gelina fii shidqihi cankiisa xataa yabluqa ilaa uu ka gaaro afaahu qoortuu ka gaarsiiyo halkaasuu ka jeexa ilaa qoortuu ka gaarsiiyo uma yafcalu wuxuu ku samaynayaa bishidqihi cankiisa alaakhir ee kale alaakhari ee kale mila dalika sidaasoo kale wayaltaimu waxaa fiyoobaana ama samaanaya shidquhu cankiisi haada ee ah ama dhabankiisii fayacuudu wuu soo laabanayaa ninkii fa milahu sidoo kale samaynaya dhankaanu ka jeexaya ilaa qoorta ka gaaro kadibna dhanka kaleo aaday intuu dhan kale ku maqan yah yuu dhanka sii samaanaya dhankiyuu soo dhammaynaya kadibna kiyuu ku laabanaya saasuu ku wadaya weligiis fa milahu qultu waxaan dhahay maa hada riwaayaadka qaar subxaana allahi maa hada ay ahayd kan inkaartay ku dhacday muxuu aha qaala waxay yidhahdeen inaliq nakeen fanalaqnaa waan soconnay oon tagnay xataa ataynaa ilaa aan ka tagnay calaa rajulin nin baan uu tagnay oo mudajicin u jiifa calaa qafahu qorqorsaa u jifa qorqor ayuu jifa warajulu nina qaa'imun uu taagan yahay calaa rasi madaxiisusaa u taagan yahay halkaasuu ka taagan yahay bifihrin shiid shiid fihriga ama shiidka waa dhagaxa gacanta buuxina shiid ayaa la yidhahdaa aw sakhratin ama jibaal jibaalkan waa dhagax aad u weyn oo miiskaan iyo wax ka weyn la oo qofka aad muxuu saas u qaadi dadka qaar waxay yidhahan sallax laakiin sallaxa saa u naqaano waxaa weeyaan bahal tidsan weeyaan lakiin jibaalkaas ayaa taqriiban aqrab nacam sidaa u taqaanaba calaa ra'sihi bifihrin shiid aw sakhratin ama jibaal oo fa yashtiqu markaasu ku burburinaya ood la dhacaya bihaa shiidkaas ama jibaalkaas ra'sahu madaxiisu ku dhufanaya fa idaa darabahu markuu ku dhufta tadahdaha waxaa walwilooma oo giraangiro alxajaru dhagaxi ayaa giraangiro fandalaqa kii marka dhagax tuulaaya oo nin ku dhufanayay wuu baxaa oo ilayhi dhagaxi aadaa liyaahdu inuu marlabaad soo qaato falaa yarjicu sooma laabto ilaa haada kii saa u jiifay uma soo laabto xataa yaltaima ilaa uu mxuu aha ka samaado ood ka fiyoobaad arasu madaxiisa burburay ilaa dhagax markuu soo qaado ood u yimaado ninku waa saafi waa nadiif madaxiisa wax ka hadlaysan ma lahaba wacaada rasuhu madaxiisa ah, u soo laabta kamaa huwa siduu ahaa facaada ilayhi markaasuu ku laabta oo fadarabu mar labaad marka dhagaxi uu ku deeyaa qultu waxaa dhahay man haada kana inkaarta ku dhacday muxuu ahaa qaala waxay yidhahdeen inariq inakeen fanalaqnaa waan soconay ilaa uqbin god meel god ah oo mila tanuur foornaha la mid ah foornaha ama muufada lagu sameeyo amaba rootiga cadi lagu sameeyo miduu ahaadaba foorno la mid ah tanuurku waa foornahaas aclaahu foornaha qaybtiisa sare dayiqun waa cariiri wa asfalu qaybta hoose oo muxuu aha tanuurkana foornahana waasicun waa meel waasica afku ka dhuuban yahay laakiin gudihii waa waasic yatawaqad waxaa ka hura taxtahu hoostiisa naaran aw yatawaqad waxaa ka hura taxtahu hoostiisa naaran tamiiz weyaan baa ka horta nacam tatawaqadu taxtahu naarunna ayadna waxaa weyaan waa riwaayaad kale weyaan faida iqtaraba markuu u dhowaado ood muxuu ahaa iqtaraba markuu dhowaado irtafacuu koray usoo kacayaan dhabkii markuu soo dhowaada koray usoo kacayaan xataa kaada ilaa aad ka sigo oy ka sigtaan an yakhrujuu inay dabka ka baxaan faidaa khamadat naarta markay hoos u degtana rajacuu meeshay ku laabanayaan dabkiia marna kor u qaada marna hoos u dejiya ciyaadan billaah wa fiiha waxaa ku jira marka tanuurtaas iyo mxuu aha meesha muufada lagu bisleeyo iyo tanuurta furnahaas waxaa ku jira rijaalun rag iyo wanisaaun dad baa mxuah rijaalun rag iyo wanisaaun dumar baa ku jira curaatun weliba qaqaawan ciyaadan bilah faqultu waxaan dhahay man haada war kuwaana kuway ahayn inkaarqabooyinka qaala waxay idhi indariq inakeen fanalaqnaa waan socna xataa atayna ilaa aan ka tagna calaa nahrin webi oo min damin dhiiga fiihi waxaa ku jira rajula nin baa ku jira oo qaa'imun dhex taagan calaa wasfiti nahri webiga bartamihiisa uu taagan yahay qaala yaziid wuxuu yidhi qaaladaas marka qof kale waa imaam buhaari qaala yaziid ibnu haaruun wuxuu yidhi zayd ibn haaruun waa rawaadi waa wahb ibnu jariir can jariir ibni xaasimin calaa shai nahri kii hore muxuu yidhi calaa wasati nahri soomah webiga bartamihiisa kan wuxuu yidhi calaa shai nahri gebiga amaba waxaa weeyaan gowga webiga waxaa ku sugan rajulu nin baa ku sugan ramadaas tura meesha laga bixiyo ramad idin qoran qalin hala saaro kuma jirto meesha rajulu nin baa marka webiga ama gowgiisa taagan ama bartamihiisa taagan bayna yadayhi hortiisa waxaa ada ninka asaga webiga dhex taagan ama dhinaca ka taagan xijaaratun dhagxaan baa muxuu ahaa hortiisa dhooban fa aqbala arajulu ninkii waa soo muxuu aha wuxuu gudagelay alladii kaasoo fi nahri webiga ku sugnaa ayaa gudagelay faaqbala wuu soo qaabilay marka wuu soo socday marka wuu soo socday fa idaa araada markuu doono an yakhruja inuu ninkii soo baxa ninka bannaanka gowga webigu taagan yahay kanna waxaa weeyaan webiga ayuu bartamiis ku jiri wuu soo socdaa marka dhankii ninkii webiga muxuu ahaa dhinaciisa taagnaa oo dhagxaanta ay ag dhoobnayd ayuu marka usoo socdaa faidaa araada an yakhruja markuu inuu bax u damca ayuu ramaa ninkii bannaanka taagnaa ama gowgii webiga taagnaa waxaa weye wuxuu ku tuuraya alrajulu ninki wuxuu ku tuurayaa bixajarin dhagax ayuu fiifihi afka kaga dhufanaya afka ayuu dhagax kaga tuuraya faradahu kadib dhagax wuu la boodayaa oo wuu cilanayaa xayu kaana meeshuu joogo ku tuurayaa dhagaxii hal dhagaxaafka lagu dhufan kadib meeshuu tagaya ciyaada bilah naam fajacala kulamaa fajacala wuxuu gudagelayaa kulamaa jaa mar alle markuu yimaada bal yakhruja inuu damca inuu liyakhruja inuu baxa rama wuxuu ku tuurayaa fii fihi afkiisa bixaajarin dhagax buu ku tuurayaa oo fayarjicu uu u laabanaya kamaa kaana siduu ahaa tabtaas uu ku jiraya marka faqultu waxaan nahay man hada kana muxuu aha inkaartay ku dhacday qaala waxaa yidhi indaliqna keen faindalaqnaa waan socon xataa ataynaa ilaa aan ka tagno intahaynaa aan ka tagno oon ka gaarno ilaa rawdatin beer oo khadraaa aad u cagaaran wixii hore imtixaan bay ahayd laakiin tan waa meel wanaagsan fiiha shajaratun geed baa muxuuaha ku dhex yeelo cadiimatun aad u weyn wa fii asliha geedka qaybteeda hoosene shaykhun nin oday ah iyo wa sibyaanun caruur ayaa joogaan weeyaan oo muxuuah ku nool faidaa rajulu ninbaa qariibun u dhow min ashajari geedka u dhow bayna yaday hortiisana naarun dab ayaa yuuqiduha uu horinaya geedki waxaa u dhow dab oo nin uu hurinayo fa sacida bii markaasuu waxaa weeyaan isaaray fa sacida wuu isaaray bii aniga fi shajarati geedka ayuu isaaray oo fasacida fasacida cafwan fasacida way isaareen bii aniga fi shajarati geedka ay isaareen waadkhalaanii kadibna waxay i geliyeen daaran guri oo lam ara aanan arkin qatu weligay axsana mid ka wanaag badan minha iyada weligay guri noocaas meelaan ahaynaan wanaagaas qaba meel ah. ay saarin weyaan aan arkin daaran guri oo hiya iyadaba axsanu ka wanaag badan oo afdalu ka fadli badan tii hore weyaan fiiha waxaa ku sugan daarta ayadaa shuyuukhun odayaal iyo wa shabaabun dhallinyaro bes a ah ku sugan qultu waxaan idhi awaftamaani awaftumaanii waad i wareejiseen ood i hankaajiseen alleylata cawa meel walba soo marayseen meel naftaad iga qaadeen meel walba ay soo marayseen eh, faahbiraanii bal ii warrama camaa ra'aytu waxaan arkay bal warbixinigaa siiya wixii aan soo maray oo dhib iyo wanaag ahaa bal ii sheega qaala waxayla nacamha haddaan kuu sheegaynaa dhegayso marka ama aladii kii ninkii ra'aytahu aad aragtay yushaqu isagoo la jeexaa shidquhu cankiisa ama daankiisa la jeexaaya fakadaabun beenaalo weeyaan yuxadiu bilkadiba kidba been ayuu sheegayaa oo fatuxmalu canhu kadibna beentii waa laga qaadaa xataa yabluqa ilaa uu ka gaaro alafaaqi jihooyinka meel walba uu ka gaaro reewetsaab ee reer facebook ee twitter iyo reer muxuu ahaa youtube baabkaas ka warrama ikhwaani hal kelimo beenaad ama comment yaraad saaraysaa adduunkao dhan gaal islaanoo gaaraya oo diyaar garow marka ni telefonada ya lama xirna marka mise baabkaasaan iska ilaalina waxaa la samayn karaa lama tuuri kara oo laga marin kara laakin waxaa muhiima baabka isaga ikhwaan in laga murgo afdal laa aqul aswa وأسرع طريقة لنقل الكذب حتى يشق الإنسان شقه واتساب وفيسبوك وتويتر وما إلى ذلك بلاوadaas wey ikhwaani arrintaa khatar halis weeyaan xadiidkan marka waa in ragga twitterka iyo hawlahaas iyo muxuu ahaa aadka oo muxuu ahaa faysaska iyo hawlahaas aadka ugu jira xadiidkan ha lagu shubo meesha markaad muxuu dhowr bir la maraba kana lagu ridaa nacam fayusnacu bihi waa lagu samaynaa qofka isaga ilaa ym qiyaamati ilaa maalinta qyama laga garan wladii kii oraytu adaragtay yushtahu la burburinaayey rasuhu madaxiisa farajulu nin weyaan callamahu lahu alla u baray alqur'aana qur-aanka u baray fanaama canhu ka saxday bileyl habeen ka saxday walam yacmal bihi binahaari maalintan aan ku camal falin yufcalu bihi waa lagu samaynaa ilaa yowmi alqiyama maalinta qiyama ilaa laga gaaro arrintan si loogu badbaado waa adagta ilaha naga badbaaday subxana wa tacala waladii qofkii raaytu mid kale qur-aanka ikhwaanihi ha u malaynin inaad qur-aanka xifdigiis bas dhammaan maaha xitaa haddii aad allah akbar taqaana qur-anka ilah kubaray subxana watacala haddii aad camo taqaana haddii aad shanjus taqaana haddii aad xaafid tahay asaga haba sheeginba ciyaada bilah marka arrinta ayada waa arrin khatara waana haystaa marka ilaahay hana astura satara allahu alcuyuub waladii kii raaytu aad aragtay fi aqbi wladiina wladii kii ay ladiina weyaan ra'aytahu ay ra'aytahum aad aragt fi haqbi godka iyaga ku jiraan fahum ayaga azunaatu waa kuwa dhilooyinka ahaa had zinadii abwaabteeda aad bay u fududaatay waadna garan kartaa boyfriend iyo gelfriend iyo saaxibaan ah iyo baabkaas iyo wahaakada baabkaas waa iska taqaanaan baab imtixaan weyaan nacam waladii kii ra'aytahu aad aragt fi nahri isagoo webigi ku sugnaa aklu riba qofka ribada cuna weyaan ribada duruq badan bay ku imaadaa aad baa la iskugu fududaya aad ha loogu dadaalo washaykhu ninka odayga ah oo fii asli shajara geedka hoostiisa fadhiyey oo ku sugna ibraahiimu calayhi salaam abuuna ibraahiim weeyaan wasibyaanu caruurtiina xawlahu dhinacyaha joogtayna oo garab joogta fa awlaadu nisaa annaas dadki ilmahoodi weeyaan oo saqiiray waladii kii oo yuukhadu waladii kii yuuqidu hurinay annaara dabka hurinayna maalikun waa maalik oo khaazin annaar naarta kii hurinay weeyaan ciyaada billah ilaha naga badbaadiy naarta wadaaru daarti aluulaa ee horo allatii taasoo dakhalta aad gashay daaru caamati almu'miniina muminiinta intooda badan daartooda weeyaan wa ama haadihi daar daartan quruxda badnayd oo ka sii wanaagsan tii dambana fadaaru shuhadaa'i dadka jidka alla ku geeriyooday oo shuhadada daartooda weeyaan wa ana ana jibriilu jibriil ayaana wahaadaa kana mikaa'ilu weeyaan farfac ra'saka ee bal madaxaada kor u qaad farafactu ra'sii madaxdaydan kor u qaaday faida fawqii waxaa iga sareeyey mitl asaxaab daruur oo kale ayaan kor ka arkay qaala waxay dheen daaka kaas ma aragtaa manziluka booskaadii oo jannada kula hedwaaya nabi maxamedow faqultu waxaan hay dacaanii war iga taga idaaya adkhul manzili gurigayga aan gale hankaajisaa nafta iga qaadeen wax badan baa soo mariseen gurigayga soo meel kale uma socda iyo qaala waxay idhahdeen inahu baqiya waxaa kuu baaqi noqday laka adiga cumrun cumri ayaa kuu baaqi noqdoo kuu dhiman lam tastakmilu aadan weli dhammaysanin in risiq baa kuu dhiman falow istakmalta markaad dhammaashtiratana oo dhammaashtiratana falow istakmalta haddii aad dhammaashtiratay atayta manzila gurigaad imanaysaa ay ida istakmalta atayta manzilak baad imanaysaa weyaan xadiidka toddobaatanaad can ibni mascuudin waxaa lagu radi allahu tacala anhu qala wuxuu yhi mascuud samictu nabiya nabigaan ka maqlay sal la slm yuqul isagoo laa xasada kamasha ama xasad ma jiro jaaizun bannaan ilaa fitnatayn jaaizun kuma taalo abcan waxaa weeyaan waa khabarkii laada ilaa fitnatayni mooyane rajulu nin oo ataahu allaahu alla uu siiyey maalan maal uu siiyey oo sallatahu uu ku diray calaa halkatii inuu ku halaago ood ku baabi'iyo ood ku bixiyo fi lxaqi xaq iyo warajulu nin oo aataahu llah alla u siiyey xikmatan cilmi cilmi iyo xikmad uu siiyey oo fa huwa isaga yaqdii biha xikmad ayadeed ku xukuma oo yucallimuha annaas dadka bara qofkaas unbaa la kaman karaa xasadka iyo kamashada ama xasadka iyo khibdada laba shay u kala duwan yihin xasadka waa qofka inuu tamaniyo uu jeclaado qofkaa nicmadii u haystay in laga zuuliyo laga qaado xasad ayaa la yihahdaa alxasadu yakulu اlxasanaat kama taأkulu الnaar اxadab kaas waa inkaar qabe waa cuquubo qabe waa balaqabe qofka xasidkaa baabka isaga waxaa weeyaan lama ogola camalkan uu baabi'inaya khibtada iyo kamashadana waxaa weeyaan qofka inuu muxuu ah tamaniyo uu jeclaado inuu ilaahay qofkan wanaagga uu siiye isna uu siiyo taas waa tan la ogolyahy marka xasad iyo kamasho la ogolyaho qiimo lah oo wanaag leh macno lah taas weeyaan qof cilmi la siiyey ilaahayna subxaana wa uu cilmiga asagaa ah inuu ka camal falak dadkana uu bara kuna kala xukumo iyo qof ilaahay maal uu siiye kadibna masaajida khayr ka samey kan kala samey fuqarada waxtar wahaakara wamaa ilaa dalika nacam xadiidka toddobaatan iyo koobaad abi hurayra waxaa lagu radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sala allahu alay w rasuulka all qaal wuxuu yihi qaala rajulu nin ba wuxuu yidhi laa tasadaqana waxaan sadaqaysani bisidaqatin sadaqa baan sadaqaysani go-aankaasuu qaatay fakharaja kadibna ninku wuxuu la baxay bisidaqatin sidaqadiisuu qaaday fawadaxa kadibna wuxuu dhigay ood u dhiibay fii yaddi saariqi nin tuug ayuu muxuuha sadaqadii siiyey fa asbaxuu dadku waxay ku abarayseen reer bani israiil bay ahaayeene yataxadatuuna inay ku sheekaystaan tusaddiqa calaa saariqin warcaaw tuug baa lagu sadaqaystay fa qaala wuxuu yidhi allaahuma allahyow laka alxamdu mahad ayaa ku sugnaatay laa tusadaqana bisadaqatin sadaqo kalaan sadaqaysani haddii tii ay iga khasaartay oy meel iskaga dhacday kale mid kalaan sadaqaysani fakharaja wuu la baxay bisadaqatihi sadaqadiisa la baxay fawadacahaa kadibna wuxuu dhigay oo siiyey calaa yadi zaaniyati naag dhilla ah ayuu ku sadaqaystay faabaxuu waxay ku wabaraysteen yataxadatuuna inay ku sheekaystaan tusaddiqa aleyla xali waxaa lagu sadaqaystay calaa zaaniya naag dhilla ah faqala wuxuu yidhi allahuma laka alxamdu ilahu adaa mahadla laa tusadaqana waan sadaqaysani bisadaqatin sadaqa kale fakharaja kadibna waa baxay bisadaqatihi fawadacahaa wuxuu dhigay oo siiyey fi yadi haniyin nin taajir oon u baahnayn sadaqa ayuu haddana ku sadaqaystay fa asbaxuu yataxadauuna waxay ku wabaraysanay oo ku sheekaysanaayo tusaddiqa calaa haniyin nin taajir baa lagu sadaqaystay faqala wuxuu yidhi allahuma allahyu laka alxamdu adaa mahadla calaa saariqin ninka tuuga aan ku sadaqaysta adigaa ku mahadsan wa calaa zaaniyatin kii naagta dhiladahayd oon ku sadaqaysta adaa ku mahadsan wacalaa haniyin qofkii aniga aha kusdaqayst adaa ku mahadsan intaba adaa i waafajiyey subxaana fa ninka hurdaa loogu yimid oo ruyaa loogu yimid faqiila lahu waxaa loo yidhi amaa sadaqatuka sadaqadaada miya calaa saariqin tuugga aad ku sadaqaysatay falacallahu waxaa dhici karto an yastacifa can sariqatihi tuugnimadii inay gaajo u geynaysa oo tuugnimadii aad ugu kaaftooma laga yaaba ood kaga dhowrsadaba waa qodobka koobaad tan labaad ama zaniya naagta idinlaba haydmiya falacalaha tastacif inay kaga dhowrsato can zinaha zinadii inay baahi ugeynayso adda kuwa banaanada taagan inkaarta qabsama arkin kuwa iyaga inay baahi ugeynaya laga yaaba haddii marka dhaqaalo la siiyo inay iska islaanto oo iska wanaagsaanaataba laga yaaba ayib wa ama alhaniyu kii taajirka miya falacalahu waxaa dhici karta an yactabira inuu kuwaana qaato oo fa yunfiq mima acaahu llah alla wuxuu mxuubisiiyey inuu ka dadka u siiya ood kuwaansa qaato ood ku cibro qaataa laga yaaba hadba waa lagu siiy adna maad biis laga yaaba weyaan xadiidka toddobaatan iyo labaad waxba dhinacaha fiirin waa la socdaa raallin ahaada can caaishata radi allahu tacala canha xadiidkii anala tagay hore marka waan bogsinayna xadiidka toddobaatan iyo labaad can caaishata radi allahu tacala canha qaalat waxay tiri caaisha qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam idaa anfaqat ilmar'atu islaanta haddii ay bixiso min acaami beytiha gurigeeda cunadii taale haddii ay wax ka bixiso dharkiina waa la mid mufsidatin ayadoon ku ciyaarayn oo mubadirad iyo takrifal aanan samaynaynin kaana laha ajruha ajarkeedii ay leedahay bima anfaat ay bisababi maa anfaat bisababi infaaqiha bixinta ay bixisa awgeed ayay ajarku helaysaa walizawjiha ninkeedana wuxuu le ajruhu ajarkiisu helayaa bimaa kasabat bisababi maa kasaba isagana isagaa soo shaqeeyo dhaqaalihii keena darteed ba ajarka ku helayaa walilkhaasini ninka istoorhaayiha istoorka gacanta ku hayna iyo bangigii qofkii hayna iyo dhaqaalihii gacanta ku hayna milu daalika saasoo kale ayuu asna ajarku la siinaya laa yanqusu ma nuqsaaminaayo yunqasuna waa jirtaa laa yanqusu ma nusqaaminaayo bacduhum barkood ajra bacdin barka kale ajarkooda kama nusqaaminaya shayan waxna nin walba ajirkiisa kaamila la siinaya naagti bixisay kii kasbay kii xifdinay hayey ilahay fadligiisa ka mid fadlullahi yutiihi man yashaa xadiidka toddobaatan iyo saddexaad albuhaari waa mucalaqaadka bukhaari marka waana yara adag yahay fiiriyo qaala wuxuu yidhi bukhaari qaala rasuulu lahi sal allahu alay slam nabiga alle wuxuu yidhi man ahada qofkii qaata amwaala annaasi dadka maalkooda qofkii qaato oo soo qaado yuriidu isagoo doonaya itlaafaha inuu maalka isaga ku takrifalo inuu dilo inuu baabi'iyo inuusan gudin atlafahu allaahu ilaahaybaa isaga baabi'iyo ilaahaybaa isaga dilo ama ilaahaybaa maalka ka dilo haddii aad maal qaado ood muxuu ahaa inaad inaad gudda rabtan ilahay baa kaa guday buhaarigi meel kalo xadiidkaa meel kaloo ku xiriiriyey ilaa warkaas ilaada marka xadii ma aha warkii isaga tarjamadii imaam albukhaari uu xadiidkan u dejiyey gobol ka mid ah gobolka kalena waxaa weeyaan baabun laa sadaqata ilaa can dahri hinan intaasaa ka horeysa horta gelii meesha ayada baabun laa sadaqata ilaa can dahri hinan sadaqa ma lahan ilaa qofka inuu maarmo mooyane istinaas marka ilaa an yakuuna inuu qofka ahaado macruufan mid lagu yaqaano bisabri sabr lagu yaqaano mooyaan oo ka sabri kara isagoo baahan sabri kara oo fa uu dooro calaa nafsihi naftiisa uu dooro oo qofki kale ka dooro naftiisiimuxua ugu dooraya qofka kale isagoo baahan ayuu qof kale u dooraya sabr lagu yaqaano ilan weyaan walow kaana bihi haba ku sugnaata isaga khasaasaة baahi ka ficli abi bakrin abi bakr siduu sameeyey radia allahu tacaala canhu xiina goortii uu tasadaqa sadaqaystay bimaalihi maalkiisoo dhan uu sadaqaystay ilmihiis waa baahnayeen haddaad nin noocaas tahay waa baab kale wa kadalika sidoo kale ayuu aya sidoo kale ayay aafara alansaaru nimanka reer ansaareed u dooreen almuhaajiriina reer muhaajiriin niminka usoo haajiray wayuiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa ayagoo baahan ayay waxaa weya cunadooda siin jireen haddii aad saasta waa baab kale laakiin haddii aadan saad ahayn marka adig horta caloosha aad wax yarogeliysa kadibna waxbixi weyaan wanaha nabiy nabigan ugu reebay sal allahu aleh waalih wasalam can idaa'ati lmaal maalka in lagu ciyaaro waa diiday falaysa lahu qofka uma sugnaada oo looma ogola an yudayica amwaala annaasi dadka maalkooda inuu ku ciyaaro bicilati sadaqa waxbaan sadaqayna inuu yidhahdo maalka dadka loo dhiibta inuu muxuu ahaa intuu saa u firdhiy kadib war maalkayga ah waan kuu sadaqeeyey ayadna lama ogola weyaan xadiidka afar iyo toddobaatanaad saan ku khatimaya kan ka dambeey can abi burdat waxaa laga wariyey can abiihi abi muusa laga wariyey abi burdada marka imaam bukhaari waxyaabaa lagu qabsada waxaa ka mid ah muxuu mxuu ah faqaaluu waxay yidhahan yaa nabiy allahi yow faman lam yajid qofkii aanan waxba haynin ka warram faqaala wuxuu yidhi yacmalu biyadihi gacantiisu ku shaqaynayaa gacantiisu intuu wax ku qabto ayuu kadibna sadaqayn fayanfacu nafsahu dadku naftiisu anfacaya fayanfacu nafsahu naftiisu anfacaya wayatasadaqu kadibna wuu sadaqaysanay qaala waxay yidhahen fain lam yajid haduusan awoodin qaala wuxuu yidhi yuciinu wuxuu kaalmaynaya dalxaajati qof dhibaysan almalhuufi qof dalxaajati qof danlah dalxaaja qof danlah almalhuufi ee la dhibeeyey oo aad u dhibaysan ayuu u kaalmaynayaa ama qowl ha ugu kaalmeeyo ama maal ha ugu kaalmeeyo ama gacan ha ugu kaalmeeyo qaala waxay dhaheen fain lam yajid haduusan awoodin qaala wuxuu yidhi falyacmal ha ku camal falo oo ha qabto bilmacruuf wanaag ha qabto weyaan walyumsik ha ka istaago oo ha ka qabsooma can ishari sharta ha ka qabsooma fainaa lahu sadaqa tabar ma haysid awood ma haysid dhaqaale ma haysid wanaag iska samay shartana afka ka qabso jirkaadana ka qabso naadana ka qabso sadaqa ku socoto xadiidka u dambeeyo toddobaatan iyo shanaad can xakiim ibn xisaamin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi sa'altu rasuulallah rasuulka allaan weydiiyey an wax weydiistay nabi alla waxbaan u baahnaan ihi fa acaanii waa isiiyey uma sa'altuhu kadibna mar labaadaan weydiistay fa acaanii nabigaan waa alayh salat slam uma sa'altuhu aan weydiistay fa acaanii kadibna waa isiiyey uma qaala nabigan wuxuu yidhi sal allahu aleyh alih wasalam yaa xakiimu xakiimow ina hada almaala maalkan oo kan ah khabiratun waa wax aada u cagaaran xulwatun aadna u macaan shay hadduu mar cagaaran yahay macaan yahay waa la jecel yahay shayga cagaaran indhahaa jecel faman akhadahu qofkii qaato bisakhaawati nafsin naf sahlan sakhaawo soomaaliga baa lagu dhahaa sakhaawo sakhaawatu nafs naf dabacsan naf furfuran naf aan isku dhibaynin ku qaato buurika lahu fiihi waa loo barakeeya buurika waa loo barakeeya lahu isaga fiihi maalkaas uu sakhaawada ku qaatay ayaa loo barakeeya waman akhaduu qof ku qaata biishraafi nafsin naf u taagitaankeed oo nafta indhahay u taagtaagto ku qaato oo saas muxuu ahay ku helo lam yubaarik lahu looma barakeey fiihi maalkaas isaga looma barakeey lam yubaarik looma barakeey lahu isaga fiihi maalka looma barakeey weyaan kaladii wuxuu ahaadaa kii oo kale oo yakulu wax cuna walaa yashfacu aana dhargaynin ayuu noqonayaa alyad culyaa baa idin qoran wow ku dara marka walyad lculyaa gacanta sarraysa ayaa khayrun ka wanaag badan min alyadi sufla gacanta hoosaysa ka khayr badan weeyaan gacanta sarraysa ayaa gacanta hoosaysa walyad lculyaa ay limucطiya gacanta wax bixinaysa ayaa khayrun ka khayr badan min alyadi sufla gacanta hoosaysa saxaawada sakhaawatu nafsiga laba shay ku imaanaysaa ama laba wejay noqon kartaa muhiim waa in la ogaado arrintayada tan koobaad waa can ariiqi ilmucti qofka ku siinaaya isaga oo ku faraxsan oo arrinta uu adig ku siinaaya muxuu ah qalbigiisa uu munsharix sadri ku yahay hadduu ku siiyo ood saas ku qaadato marka ilahu ku barakeeya waa qodob taas waa muhiim jaanibkaas sakhaawatu nafsi waa ka imaanaysaa jaanibka labaadna waxaa weya can ariiqi alaakhidi qofka qaadanaa maalka markii la yidhahdo war waxbaa la bixina inaad muxutaad kor u yara taagto aad tidhahda ye war balaalii arka laftirkayga waxaa weyaan ood kor madaxa u yara taagto soomaadan garan ta iyada ahna samaynta aad samaynaysana sakhaawadii sakhaawata nafsi ay kaa bixinaysaa ninka mucigana sakhaawata nafsi oo qalbigiisao murtaax ku a ah inuu bixiyo wixii aad qaato waa lagu barakayn tan labaadna adigoo isgaabina w mxuu ahaan war hebel ada lagu jlgu yihado marka mxu saas lagugu sii labadaas macno ayay sakhaawada ku imaanaysaa weyaan haddii marka labadaa macno la waayo ood kadibna ishraafu nafsi iyo ninkiio mxuu ahaa oon mxuaha garbaduminta loo qabto iyo allah loogaga soo bixiyey iyo toobada laga badiyey lagama yaabo in lagu barakeeyo oy mxu laba shil isku dul furaan ma dhici karta weyaan hada wallah aclam wsal allah wslm cala cabdi warasuulih mustafa